alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu waلsalaamu عalى rasuuli الlah wعalى aalihi waصaxbihi ajmaciin wbacd qaala اlmualifu raximah اllah baabu lmafcuuli fiihi baabu lmafcuuli fiihi hada maxaluhu mabxaثuh wa huwa mafcuulu fiihigu almusamaa kan lagu magacaabo weeye darfa الzamaani wa darfa اlmakaan waxaa lagu magacaabaa darfu zamaan iyo darfu اlmakaan fadarfu الzamaani darfu zamaanku huwa smu الzamaan zamaanku magaca u laahay weeye ismigii almansuubu la nasbiyey bitaqdiiri fi fi macnaheedoo qadaran baa lagu nasbiyey naxw alyowma weeye waleylata weeye gudwatan weeye wa bukratan weeyaan wa saxaran weeye wagadan weeye wacatamatan weye wasabaaxan weye wamasaaan weeye wa abadan weeye wa amadan weeye waxiinan weeyaan wa caaman weeye wa shahran weeye wa usbuucan wa saacatan weeyaan halkan wuxuu ka bilaabayaa sheekhu raximah allahu tacaala mafaaciisha kii saddexaad waxaan ka soo baxnay eh, mafcuulu bihi iyo mafcuul muطlaq kani wuxuu noqonayaa kii saddexaad almafcuulu fiihi ayaa la yihaahdaa magacaasna waxaa u yaqaana yani markaa kuufiyiinta ayaa magaca u yaqaana laakiin basriyiintu waxay yidhaahdaan eh, dharf bay u yaqaanaan dharf ayay u yaqaanaan basriyiintu marka waa isilaax walaa mushaaxata fi اlisilaax oo wax lagu heshiiyey haddii la yidhaahdo waa mafcuulun fiihi iyo haddii la yihahdo waa daraf labaduba waa isilaaxi wax lagu heshiiyey weeye marka kii lagu magacaaba basi kuma sugna wuxuu inoo tacriifiyey sheekhu raximah اllah darfu zamaan markuu si guud u sheegay mafcuulun fiihigu in la yidhaahdo darfu zamaan iyo darfu makaan labadoo mafcuulun fiihi in la yidhaahdo ayuu si gaara wuxuu u tacriifiyey darfu zamaankii haddii laakiin si guud labadoo loo tacriifiyo maadaama mafcuulun fiihi labaduba la yihaahdo wuxuu noqonaya alismu اmansuubu bitaqdiiri fi oo markaasi intaa keli lagu kaaftoomo kadibna miaaladuu raaciyey magacaasna wada shamlinaya yani hadduu yahay zamaan iyo makaan labaduba magacaas alismu almansuub bitaqdiiri fi oo markaa zamaan laga reebo darfu zamaankiina tacriifkaasi waa aqbalaya darfu makaankiina tacriifkaasi waa aqbalaya waa tacriif labaduba ka wada dhexeeya weeyaan marka zamaan laga reebo lakin haddii zamaan lagu daro wuxuu markaasi gaar u noqonayaa darfu zamaankii markuu tacriifka inoo sheegay ayuu sheekhu wuxuu bilaabay mihaaladii bitaqdiiri fi yani waxaa loo jeedaa macnaa fi fi macnaheeda ayaa markaa qadaran oo fi waxay faaideysaa dhex jir fi waxay ku dhex jirid bay faaideysaa marka fi macnahay faaideyneysay ayuu darafkani faa'iideynayaa marka fidi lafdigeeda meesha ku qadaran maahana macnahi ay tusinaysay ayuu markaa darafkani tusinaya haddii la yidhaahdo yani fiidi lafteedii baa qadaran waxaa dhici karta fii bacdi almawaadic in markaa fiidii la qadari waayaba haddii la yidhaahdo lafdigeedaa qadaran marka wejka saxda waa in la yihahdo macnihii fii ayaa markaa qadaran oo markaa kudhex jiridda ah si markaa tacriifka uu shaamil u noqdo oo duruuftii oo dhan markaa uu u shamliyo uu inoo mithaaliyey darfu si gaara ah u tacriifiyey ayuu markaa bilaabay amhiladiisa iyo tusaalayaashiisa ah. wuxuu tusaaleeyey duruuf fara badan wuxuu ka bilaabay alyowm waleylata wagudwatan marka kulli mid kastaba macno gaaray leedahay alfaadaas alyowm yowmka waxaa la yidhaahdaa yani waxaa weeya min طuluuci اlfajri ilى guruubi الshamsi min طuluuci اlfajri الsaadiq ilى guruubi الshamsi intaasa waxaa la yidhahda yowm laga soo bilaabo fajru saadiqu markuu soo dhasho ilaa qoraxdu ka dhacayso inta udhaxaysa ayaa yowm la yidhaahdaa sumtu yowman baad ohanaysaa sumtu yowman sumtu waa ficlu wa faacil yowmana waa darfu zamaan mansuubu wacalaamatu nasbihi fatxatu daahiraة calى aakhirihi alleylata ayadna waxay noqonaysaa min guruubi الshamsi ilى طuluuci اlfajri intaasa waxaa la yihahdaa yan waxaa weeyaan habeen marka waxay noqonaysaa wixii maalin ka soo haray maalintii haddii la yihi min طuluuci اlfajri ilى guruubi الshamsi waxaa ka soo haray wuxuu noqonayaa min guruubi الshamsi ilى طuluuci اlfajri intaasu marka habeenkiina noqonaya waxaad ohanaysaa اctakaftu alleylata اctakaftu ficlu wa faacil alleylata darfu zamaan mansuubu wacalaamatu nasbihi fatxatu daahiraة calى aakhirihi waxaa ka mid a gudwa oo markaa inoo mithaaliyey gudwa gudwa waxaa la yidhaahdaa yani laga bilaabo salaada subax ilaa markaasi qoraxdu ka soo baxayso intaasaa gudwo la yidhaahdaa min salaati الصubxi salaada subax laga bilaabo ilaa markaa qoraxdu ka soo baxayso intaasa waxaa loo yaqaanaa gudwa waxaad oranaysaa saafartu gudwatan saafartu udwatan ama zurtuka udwata sabti waxaan kusoo ziyaartay udwata sabti yani udwadii maalintii sabtida marka udwata wuxuu noqonayaa darfu zamaan mansuubun wacalaamatu nasbihi fatxatu daahiratu calaa aakhirihi waxaa ku xiga bukra bukraduna waxaa la yidhaahdaa awalu nahaar awalu nahaar ayaa bukrada la yidhaahdaa awalu nahaarka wuxuu noqonaya min uluuci alfajri ama min uluuci shamsi labada waa la yidhahdaa min uluuci alfajri mise min uluuci shamsi xagee uu ka bilaabanaya maalintu ka bilaabanaysaa min طuluuci اlfajri mise min طuluuci الshamsi labaduba waa laba qowl marka awalu nahaarka ayaa la yidhaahdaa bukrada waxad oranaysaa saafartu bukrata اkhamiis saafartu bukrata اlkhamiis saafartu ficlu wafaacil bukrata darfu zamaan mansuubun wcalaamatu nasbihi fatxatu daahiratu calى akhirihi bukra mudaaf alkhamiisna mudaafun ilayhi waana awalu nahaar bukradu saxaran saxarku waxaa la yidhaahdaa aakhiru leyl intaan fajarku dhalan ayaa la yidhaha habeenka aakhirkiisa ilaa markaasi fajarka intuusan dhalan fajar saadiqu intaasa waxaa la yidhahdaa saxar ayib istayqadtu saxaran baad ohanaysa istayqadtu saxaran istayqadtu ficlan faacil saxaran darfu zamaan mansuubun wacalaamatu nasbihi fatxatu daahiratu calaa aakhirihi hadan hadku waxa weeyaan waa magac uu leeyahay maalinta ka dambaysa maalinta adugu aad ku sugan tahay maalinta marka aad ku sugan tahay maalinta ka dambaysa ayaa waxaa la yidhaahdaa yani hadan waxaad oranaysaa saukrimuka hadan in sha allah saukrimuka hadan beri baan ku sharfi doonaa in sha allah marka hadan waxay noqonaysaa darfu zamaan mansuubun wacalaamatu nasbihi fatxatu daahiratu calى aakhirihi ismu lilyowm aladi bacda yowmik maalintaad ku sugan tahay maalinta ka dambeysa ayaa hadan la yidhaahdaa catama ayaa ku xigta catamadu waa habeenka marka saddex loo qaybiyo thuluثka hore ayaa catama la yidhaahdaa thuluث leyl awal habeenku waa saddex meelood oo min afar ah saddex meelood oo min afar ah wey habeenku marka thuluthuleyl awal ayaa waxaa loo yaqaanaa catama thuluthuleyl alawal ayaa catama la yihaahdaa ayib waa laba iyo toban sac maadaama uu yahay waa saddex meelood min afar afar iyo afar iyo afar thuluthuleyl alakhiir iyo thuluthuleyl alawal iyo thuluthuleyl alawsat saddexdaas ayuu uqeybsamaya marka catamada waxay noqonaysaa yani thuluthku leylka yani thuluthka ugu horeeya laga bilaabo yani waxa weya bacd almaqrib ilaa ama laga bilaabo min asaaca asaabica ilaa saaca alcaashira taqriiban ayuu markaa noqonaya huluk haddii saacad ahaan loo xisaabiyo waxaad oranaysaa jituka catamatan jituka catamatan jituka ficl faacil catamatanna wuxuu noqonaya darfu zamaan mansuubun wacalaamatu nasbihi fatxatu daahiratu calى aakhirihi sabaaxan waa awalu nahaarka wey sabaaxu waxaad oranaysaa kharajtu min albeyti sabaaxan kharajtu min albeyti sabaaxan sabaaxa marka wuxuu noqonayaa ismi darfu zamana mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu calى aakhirihi masaagu wuxuu noqonayaa min zawaali shamsi ilaa nisfi leyl min zawaali shamsi ilaa nisfi leyl laga soo bilaabo qoraxdu markay samada dhexda ka zuusho xagga qorax u dhacay aado min zawaali shamsi ilaa nisfi leyl ilaa habeenka niskiisa hore ayaa waxaa la yihahdaa masa oo waqtiga waxba loo qaybiya masa iyo sabax baa loo qaybiya masa iyo sabax marka masaagii waxay ka dhigayaan labayo tobanka laga bilaabo duhurnimo ilaa labayo tobanka habeennimo sabax bay oranayaan inta kasoo soo harta laga bilaabo labiy tobanka habeen labiy tobanka habeennimo ilaa markaas laga soo gaaro labiy tobanka maalintina waxay oranayaan waa sabax bay oranayaan masaagina waa min labiy tobanka duhurnimo ilaa markaa labiy tobanka habeennimo marka waktiga waxay ka dhigaan sabax iyo masaa ayay markaa uqeybiyaan wata saacadda marka la isticmaalona ay uqeybsamayso a m iyo b m yani a mku waa sabaaxi weeyaan b mkuna wuxuu noqonayaa waa masaagi weeyaan ayib kuwa caadigana sabax iyo masa hadii carabia laga dhigana waa sabax iyo masa wey abada abadku wuxuu noqonayaa azamaan اlmustaqbal aladi laa nihaayata lahu waqti mustaqbalon dhammaansho lahayn ayaa la yihah mustaqbalka soo socdoo dhammaansho lahayn ayaa abadan la yidhahdaa abadan ayib laa ukalimuka abadan ayib laa tasxab اlashraara abadan ayib laa tasxab laadu waa naahiyo tasxabna waa ficil mudaaric majzuum bilanaahiya wa calaama jasmihi asukuun almaxduufi iltiqaa saakinayn alashraarna wuxuu noqonayaa mafcuulkii faacilku waa anta abadanna wuxuu noqonaya darfu zamaan mansuubun calaamatu nasbihi fadxatu daahiratu calى aakhirihi amadan ayadna waa wuxuu noqonaya darfu zamaan lizaman mustaqbal ama darfu lizamn mustaqbal waa darf zaman mustaqbala markaasi tilmaamaya kii hore wuxuu ahaa laa nihaayata lahu kan laakiin laguma qeydi laa nihaayata lahu waxaa la ohanaya waa darfu lizaman mustaqbal zaman mustaqbalah ayuunba amadka loo isticmaala amad xiinku isaguna waa ismu lizamani mubham zaman mubham oo qarsoon ayuu markaa xiinkuna magacu yahay caaman caamku waxa weeyaan iyo sana waa isku mid caam iyo sana waa isku mid waa labayo tobanka bilood ayaa markaa la labayo tobanka bilood baa caam la yidhaahdaa labayo tobanka bilood markay dhamaadaan waxaa la ohanaya caam sanad baa soo dhamaystirmay baa la ohanaya sanad ayaa dhamaystirmay shahriguna waa la garanaya waa soddon maalmood ama sagaal iyo labaatan maalmood wey markaasi shahrigu waxaad ohanaysaa qara'tu xiinan qara'tu xiinan yani waqti baan wax akhriyey zaman baan akhriyey qara'tu xiinan waxaad ohanaysaa ikhtarabtu caaman waxaan gariib noqday sanad marka caamka iyo xiinka darfzamaanimo ayay ku nasbisan yihiin sumtu shahran bil baan soomay eh, shahran taasi darfzamaanimo ay ku nasbisan tahay ayib waxaa ku xiga usbuucan usbuucu waxaa weeyaan yani isbuuca waa wiiga bilowgiisa ilaa dhammaadkiisa ayaa usbuuc la yidhaahdaa sabcatu ayaam awaluha alaxad wa aakhiruha asabt sida markaa culimada qaar ay ku fasireen sida ay tilmaameen sida ibnu kasiir oo kale raximah اllah eh, markuu fasiray aayadda ina cidata shuhuuri cinda allahi ithnaa cashara shahran ayuu markaasaa ku tilmaamaya toddoba maalmood oo awalkoodu axad uu yahay sabtin ay ugu dambayso qowl kale wuxuu leeyahay wa awaluhu sabt wa aakhiruhu aljumca sabti baa laga bilaaba isbuucu ka bilaabanaya jumcana uu ku dhamaanaya marka laba qowl ayaa ku jira ayb waxaa ugu dambaysa saaca saacadu yani zamaan mubham ayaa lagu iطlaaqa cinda alcarab intadartuka saacata maad oreysa intadartuka saaca waxaan ku sugayey saacad bimacnaa wakti baan ku sugayey waktigaa tirada uu leeyahay lama sheegin intadartuka saaca marka saacada waxay noqonaysaa eh, zaman mubhama ayay ku dhacaysaa marka eh, dhammaan alfaada inoo sheegay ama amilada inoo sheegay dhamaan darfu zamaannimo ayay ku nasbisan yihiin amiladaas ayuu marka tilmaamay kii kalena uu soo wadaa almafcuulu fiihi wahuwa asagu almusama ka lagu magacaabo wey darfa zamaani darfu zamaan baa lagu magacaabaa wa darfa makaan baa lagu magacaabaa fa darfu zamaani huwa asagu ismu zamaani zamaan magac u leeyahay weye ismigii almansuub la nasbiyey bitaqdiiri fii fii taqdiirkeed yani fi markaasi macnaheeda ayaa qadaran fi baa qadaran macnaheeda yani lafdigii fi ma qadaran lakin macnihi baa qadaran haddii la lafdigii baa qadaran fii bacdi duruuf ayaan markaasi lasoo qadari karin fiidii sida jalastu qablahu oo kale fi lama soo qadari karo day fii qablahu wax saxa maaha jalastu qablahu wa bacdahu waa lamid jalastu bacdah day wa cindahu wa macahu fi lama soo qadari karo marka waxaa loo jeeda macnaa fi bay wataano fi waxay faaideysaa kudhex jirid kudhex jirid bay faaideysaa marka kuwana saasoo kale kudhex jir buu faa'ideynaya alyowm marka la yidhaahdo yani sumtu yowma siyaamkii wuxuu dhex dhacayaa maalintan u dhex dhacayaa soomkii sumtu yowma alkhamiisi maalinta khamiista ayuu dhex dhacayaa yan waxa weeyaan soomkii ayib sallaytu leylatan yani salaadda waxay dhex dhacaysaa fii hadihi اleyla bay dhex dhacaysaa wahaa naxو alyowma weeye waleylata weye waqudwata weye wabukrata weye waxsaxaran weye wagadan weye wacatamatan weyan wasabaxan wamasaaan weeyaan waabadan weye waamadan weye waxiinan weeye wacaaman weeyaan washahran weye waasbuucan weye wasaacatan weeyaan wuxuu sheekhu yiri raximah llahu tacaala wadarfu makaani darfulmakaanku huwa asagu ismu makaan magaca u leeyahay weeye ismigii almansuubu la nasbiyey bitaqdiiri fi fi taqdiirkeeda lagu nasbiyey naxو amaama weye wakhalfo weye waqudaama weye wawara'a weye wafowqa weye wataxta weye cinda wey oo maca wey waizaaa wey waxidaaa wey watilqaa wey wahadihi halaaثatu saddexdani macnaha waaxidun macnahoodu waa isku mid wahama wey wahunaa weeyaan halkana sheekh wuxuu ka waramaya raximah اllahu tacaala mafcuulu fihiga qeybtiisii labaad mar hadduu inoo sheegay mafcuulu fihigu inuu laba shay ka kooban yahay darfu zamaan iyo darfulmakaan darfu zamaankii wuu inoo sheegay halkan wuxuu inoogu sheegaya marka darfulmakaanki wuxuu inoogu tacriifiyey waa ismi makaan ku dhacaya ismigaasoo la nasbiyey wuxuu ku nasbisan yahay bitaqdiiri fi fidaas waa inay tusinaysaa waa inay tusinaysaa darafnimo waa inay tusinaysaa fi addaalati cala darfiya fi darafnimo tusinaysaa yani qadaraad la qadaraya macnaheeda ayuu markaa ku nasboon yahay laakiin haddii aan fi macnaheedi lasoo qadarin yani ismigii wuxuu noqonayaa mid caadi markaasi mid la nasbiyo ma noqonayo mid nasba laasimsada ma noqonayo ayib sidaas maada caadiga ahayd buu lamid noqonaya ismigu oo waa la rafcinaya oo waa la nasbinaya oo waa la jeraya waxaad oranaysaa maalan axbabtu makaana zaydin axbabtu makaana zaydin makaankaasi darafnimo kuma nasbisna makaana zaydin makaankaasi darafnimo kuma nasbisna wuxuu ku nasbisan yahay inuu yahay mafcuulu bihi marka bitaqdiiri fi waa shardi macnaheeda waa in markaasi lasoo qadaraa fidaasoo markaa tusinaysa darafnimo laakiin haddii uusan wadan macnaa fi ismiga wuxuu noqon karaa marfuuc wuxuu noqon karaa mansuub wuxuu noqon karaa majruur ayib marfuuc buu noqonayaa yowm اljumcati yowm xasan yowm اlkhamiisi yowm jamiil kadalika makaankii wuxuu noqonayaa almasjidu maxal cibaada almasjidu waa mubtade marfuucu calaamatu rafcihi damatu dahiratu calى akhirihi lanna macnaa fi ma wato macnaa fi ma wato almasjidu maxal cibaada wahaakada marka bitaqdiiri fi fidaasi waa inay yani markaasi la qadarayo waa inay darafnimo tusinaysaa kadib sheekhu amhilo badan ayuu marka inoo tusaaleeyey amaama ayuu ka bilaabay amaama wuxuu noqonaya miaalkeed jalastu amaama aulaab jalastu amaama aulaab jalastu ficlu wa faacil amaama darfu makan mansuubin wacalaamatu nasbihi fadxatu dahirat calى akhiri amaama mudaaf aulaabna mudaafu ileyhi bay noqonaysaa marka amaama waa horta weeyaan amaamaka ana jaalisu amaamaka hortadaan fadhiya marka amaamaka waa darfu makaan wey khalf waxay cagsi ku tahay yani waxay cagsi ku tahay kasoo horjeedka khalf waa gadaal amaaman waa xagga hore khalfan waa gadaal waxaad odhanaysaa salaytu khalfa almaqaam ama salaytu khalfa maqaami ibraahim salaytu khalfa maqaami ibraahim khalfa marka wuxuu ku nasbisan yahay darf makaan mansuubun calaamatu nasbihi fatxatun daahiratu cala aakhirihi khalfa mudaaf almaqaamna mudaafun ilayhi khalfa almaqaam khalfa darfu makaan mansuubun calaamatu nasbihi fatxatu dahirat can aakhiri khalfa mudaaf maqaamna mudaafun ilayhi qudaam ayaa ku xiga qudaam khalf ayuu cagsi ku yahay khalf ayuu cagsi ku yahay waxaad oranaysaa waqafa aljeishu qudaama alcaduwi waqafa aljeishu qudaama alcaduwi wuxuu istaagay ciidankii qudaama alcaduwi cadowga hortiisu istaagay marka waqafa aljeishu waqaf waa ficil maadi aljeishna waa faacilkii qudaamna wuxuu noqonayaa darfu makaan mansuubun calaamatu nasbi fatxatu dahirat calى aakhiri qudaam mudaaf alcaduwina mudaafu ilayhi waxaa lamida waraaca khalfay la mid tahay khalfa iyo waraa waa isku macno weeyaan waxaad oranaysaa waqaftu waraa alimaam waqaftu waxaan istaagay waraa alimaam baan istaagay imaamka gadaashiisa marka waqaftu ficla wa waraa darfu makaan mansuubun calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu can aakhiri waraa mudaaf alimaamna mudaafun ilayhi wa waraa'ahum malikun yaakhud kaana waraa'ahum malikun yaakhud marka wa kaana ficil maadi oo naaqisa melikunkaa dambe ayaa wuxuu noqonaya ismigii waraa'ahumna khabarka soo hormaray ayuu noqonaya ayb waxaa ku xiga fowqa fowqa waa meesha sare ayaa la yidhahdaa jalastu fowqa اmimbari jalastu fوق المنبر ama فوق الكرسي جلست فعل وفاعل فوق ظرف مكان منصوب وعلامة نسبه فتحة ظاهرة على آخره فوق المنبر ama فوق الكرسي فوق مضاaف المنبرna مضاaف إليhi buu noqonaya تaحتa waxay cagsi ku tahay فوقa waa ضد فوقa wey waa hoosta wey نمtu تaحتa الشhaجaرad oranaysaa نمtu تaحتa الشhaجaرة ama تaحتa السقفi saqafka hoostaan seexday ama taxta almidalla dallada hoosteeda ayaan seexday nimtu ficl wa taxta darfu makan mansuubu wa nasbihi fatxatu dahirat calى akhirih taxta mudaaf ashajarati mudaafu ilayhi ama almidalati mudaafu ilayhi cinda waa darf makaan asaguna wuxuu magacu yahay makaanka dhow ayuu magac u yahay makaanka dhow ayuu markaas cinda magac u yahay waxaad oranaysaa jalastu cinda zaydin jalastu cinda zaydin jalastu ficl wa cinda darf makan mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahirata ala akhir cinda mudaaf zaydna mudaafu ileyh cinda waxay magac u tahay lima qarwa min almakaan yani makaanka dhow ayaa markaas la oranaya cinda waxaad oranaysa jalastu cinda zaydin marka cinda waa darfu makaan weeye cinda mudaaf zaydna mudaafu ileyh maca yani maca waxay magac u tahay meesha laisugu yimaado waxay oranaysaa jalastu maca zaydin jalastu maca zayd yani zayd baan la kulmay bay noqonaysaa zayd baan la fariistay maana waan la kulmay marka macdaasi waa darfu makaan izaa iyo xidaaa iyo tilqaa saddexdaas waa isku macne saddexdaasi waa isku macne waxaad ohanaysaa jalastu izaaa zaydin jalastu xidaaa zaydin jalastu tilqaaa alkacbati ama tilqaaa zaydin wasla meeshii weye waa muqaabil kasoo horjeedkiisa weeyaan kasoo horjeedkiisa ayuu noqonayaa muqaabilkiisa ayuu noqonayaa marka izaaa iyo xidaaa iyo tilqaa waa isku macno weye hama waa ismun lilmakan اbaciid hore usoo marnay mushaaraha baciidka ayaa loo isticmaalaa waa darfu makaan baciid baa markaa ku dhacaya wax fog buu ku dhacaya ayaa loo isticmaalaa waidaa ra'ayta hama ra'ayta jalastu hama halkaasaan fariistay noqonaysaa jalastu hama marka waxay noqonaysaa darfu makaan hunaa waa darfu makaan qariib ah hunaa makaanka dhow ayaa loo isticmaalaya marka dhammaantood waa darfu makaan weeyaan wa darfu makaani huwa asagu ismu makaani ismigii almansuubu lanasbiye bitaqdiiri fi fi taqdiirkeeda ayaa lagu nasbiyey naxو amaama wey wkhalfa wey wqudaama wey wara'a wey wfوqa wataxta wey wacinda wey wmaca wey waizaa wey waxidaa wey watilqa wey whadihi halaaث saddexdani macnaaha macnahoodu waaxidu mid wey wahama wey wahunaa weeyaan wa jamiicu asmaaءi zamaan asmaaء zamaan dhammaanteed taqbal waxay aqbalaysaa annasba calى darfiya darafnimo in lagu nasbiyo laa farqa fi dalik laa farqa waxa weya farqi mawjuudu mid jooga maha fi dalika la kala farqiyo bayn almukhtasi mukhtas oo minha ka mid ah darfu zamaankii iyo wlmacduudi iyo wlmubhami wanacni waxaan ujeednaa bilmukhtasi waxaan ujeednaa maa yaqacu jawaaban limataa kii jawaab u dhacayay mataa naxwu yowma alkhamiisi taquulu sumtu yowma alkhamiis wanacni bilmacduud macduudna waxaan ujeednaa maa yaqacu jawaaban likam midka kam jawaab udhici kara kaalsbuuci washahri oo kale taquulu ictakaftu isbuucan wanacni waxaan ujeednaa bilmubhami maa shay baan ujeednaa laa yaqacu aan dhacayna jawaaban jawaab lishayin shay aan u dhacayn shaygaasoo minhumaa yan markaas ka mida mataa iyo kam kalxiin oo kale walwaqti oo kale taquulu jalastu xiinan wa waqtan baad ohanaysaa halkan wuxuu ka warramaya sheekhu raximah llahu tacaala ismu zamaan ama darfu zamaan dhammaantii wuxuu aqbalayaa in darafnimo lagu nasbiyo ayuu aqbalayaa mukhtaskiisa iyo macduudkiisa iyo muhamkiisa la kala qaadi mayo waxayna ku cileeyaan sababta markaasi uu aqbalayo waa qeyb yan waxaa weeyaan ficilka ayaa ku tusinaya ficilka ayaa jawhartiisa ama daatadiisa kugu tusinaya waxyaalaha camal fale waxaa u asalsan ficil baa asal u ah waxyaalaha camal fala waxaa asal waa ah ficilka kuwa kaloo camal falayana waxay kaga dayanayaan ficilkay kaga dayanayaan xagga camal falka marka darfu zamankii ficilkii asal u ahaa xagga camal falka waxyaalaha camal fala asal u ahaa oo waxyaalaha kale ay kaga dayanayeen isaga xagga camal falka ayaa daata ahaan zamankii nagu tusinaya oo ficil kasta marka la sheego zamankiina waa tusinaya wakti buu tusinaya markaan dhaho daraba wuxuu tusinayaa garaac garaacaas laakiin goormuu dhacay wakti hore markaan dhaho adribu wuxuu tusinayaa garaacaas inuu dhacay maxay hadda inuu dhacayo haddaan dhaho idrib inuu mustaqbal ama sayadribu marka ficilkii ayaa ku tusinaya ficil kastooo la sheego zaman baa ku lamaan zaman ayaa ku lamaan maadaama ficilkii waxyaalaha camal fala asal u ah uu zamankiina tusiyey wuxuu xaq u yeeshay darfu zamaan dhammaantii in la wada nasbiyo aq u yeeshay dhammaantii in la wada nasbiyo ayuu xaq u yeeshay wuxuu inoo sheegay marka inuu saddex u qaybsamayo darfu zamaan mid mukhtas ah iyo mid macduud ah iyo mid mubham ah mukhtaskii buu tacriifiyey wuxuu noogu tacriifiyey waa midka jawaab mataa u dhici karaa mataa ayuu dhici karaa sida yowma alkhamiis oo kale waxaa lagu ohan karaa mataa sumta goormaa soontay waxay ohanaysaa marka yowma alkhamiis yowma alkhamiis mar haddii uu jawaab u dhici karo mataa ictikafta waxaad oranaysaa leylat اljumca leylat اljumca mar haddii mataa uu jawaab u dhici karo darafkani darafkaas waxaa loo yaqaanaa mukhtas baa la yihahdaa mukhtas daabitkiisuna waa inuu jawaab mataa udhici karo marka yowma alkhamiis waa la nasbiyey yowma alkhamiis ayib mataa sumta yowma alkhamiis yowma darafna baa lagu nasbiyey waana mukhtas yowma alkhamisna waa la garanaya waa maalin mucayana sabti iyo axad ku qaldami mayso khamiis waa la yaqaana yowma alkhamiis yowma aljumca waa mukhtas yowma asabti waa mukhtas yowma alarbaca waa mukhtas dhammaana mataa bay jawaab udhici karaan mataa sumta mataa saafarta wahaakada mar haddii jawaab mataa u dhici karo wuxuu noqonaya markaasi mukhtas buu noqonaya qaybta laad waxa wey macduud mid macduud wey darafka qaybtiisa labaad zamaanka waa macduud macduudna waa midka kan jawaab u dhici kara sida isbuuc iyo shahr oo kale weeyaan waxaa lagu oranaya kam ictikafta imisaad ictikaaftay waxaad oranaysaa ictikaftu isbuucan kam ictikafta imisaad ictikaaftay waxaad oranaysaa ictikaftu isbuucan shaahidku waxa wey isbuucaas ictikaftu ficil waa faacil usbuuca waa darfu zamaan mansuub calaamatu nasbihi fatxatu dahirat calaa akhirihi waana macduud maadaama isbuuc waa la yaqaana waa imsa casho waa shan casho waa waxaan ujeeda todoba cashaan ujeedaa isbuucu waa toddoba casho weeyaan waxaa la mid ah inaad tirahda maalan kam sumta oo tirahda shahran bil baan soomay kam sumta shahran waa macduud marka waa darfu zamaan macduud ah nooca saddexaad waxaa weeye waa darfu zamaanka qeybta saddexaad waxaa weeyaan waa midka loo yaqaano mubham mubham waa kee waa midka mataa iyo kam toona aan jawaab u dhici karin sida xiin iyo waktan alwaktu alxiin labaduba uma dhici karaan mataa iyo kam toona yani xiinkaas iyo waktigaasi yan waxaa weeyaan jawaab uma noqon karaan jalastu xiinan jalastu saacatan jalastu waktan oo kale weeyaan jalastu waxaan fariistay xiinan baan fariistay saacatan baan fariistay waktan baan fariistay waayo marka macduudna maahan xiinku macduudna maahan saaca sidaad anagu aan uqaano waa lixdan daqiiqo lakin ta hadda looma jeedo cinda alcarab saac waxaa loo jeedaa zaman aan mucayan ahayn intadartuka saacatan saac waxaa loo jeedaa zaman mubham ah oon maxduud ahayn marka xiinan iyo saacatan iyo waqtan waa isku mid weeyaan dhammaantood waxaa ka dhexeeya mataa iyo kam toona jawaab uma dhacaan macduudna ma ahan waxaa mukhtasna ma isku dar saddexduba waa la nasbinaya darfu zamaanku ima an yakuuna mukhtasan wa an yakuuna macduudan wa an yakuuna mubhaman noocuu yahayba darfnima lagu nasbinaya ka kale asaga inoo soo wada darfu makaankii wa jamiicu asmaaءi zamaan taqbal waxay aqbalaysaa annasba nasbay aqbalaysaa cala darfiya darfnimo lagu nasbiyo laa farqa fii daalika arrinkaa farq ooma dhexeeyo bayna almukhtasi ka mukhtaska oo minhaa ka mid ah darfu zamaankii iyo walmacduudi macduudki iyo walmubhami wax farqi ooma dhexeeyo dhammaan waa la nasbinaya wanacni bilmukhtasi waxaan ujeednaa ma yaqacu midka dhacaya jawaaban jawaab dhacaya limataa intaa jawaab udhacaya naxwu ywma alkhamiisi taquulu sumtu waan sooma ywma alkhamiisi marka ywma alkhamiis darafnimo ku nasbisan yahay darafnimo ayuu ku nasbisan yahay ayb waana muqtas wanacni waxaan u jeednaa bilmacduud maa yaqacu mid dhacaya jawaaban jawaable kama u dhacaya wadalika asbuuc washahri oo kale weeye isbuuci shahr taquul waxaad oranaysaa ictikaftu isbuucan isbuuc baan ictikaafay isbuucna waa la garanayaa waa toddobada casho weeyaan wanacni waxaan ujeednaa bilmubhami maa shay baan ujeednaa laa yaqacu aan dhacayna jawaaban jawaab lishayin shay aan u dhacayn shaygaasoo minhumaa yan markaas ka mida mataa iyo kam kalxiin oo kale walwaqti oo kale naxwu jalastu xiinan wa waqtan ayaad oranaysaa wa ama asmaa makaan darfu makaankii falaa yunsabu minha xaggiisa laga nasbin mayo cala darfiya ilaa halaaثatu anwaacin saddex nooc mooyaane alawalu kan hore almubhamu weeyaan wadalika asmaa اjihaad oo kale weeyaan asita iyo lixda wahiya fowqa wa taxta wa yamiin wa shimaal wa amaam wa khalf wamaa ashbahaha wey wthaani ka labaad waxa weeye asmaaء اmaqaadiir kalmiili wاlfarsaki wاlbariidi naxwu sirtu miilan oo kale weeyaan wthaaliثu ka saddexaad ma kaana mushtaqan waa kii ahaaday mushtaq mid laga soo dhambashay min masderi caamilihi caamilkiisa masderkiisa naxwu jalastu majlisa zaydi qaala اllahu tacaala وأنا kuna نqcd minha مaqاacida للسمع halkana wuxuu inoo sheegaya sheekhu raximah الlah darfu makaankii qeybtii labaadah mar hadduu inoo sheegay darfu zamaankii in qaybihiisoo dhanba ay markaasi mansuub wada noqonayaan ayaa halkan wuxuu noo sheegaya darfu makaanku sida inuu khilaafsan yahay sida asagu inuu khilaafsan yahay asagu dhammaantii lama nasbiyo darfnimo laguma nasbiyo saddex qaybood oo ka mid ah ayaa darfnimo lagu nasbiyaa qaybta kood waxa way almubham qaybta mubhamka mubhamka waa kee waa asmaa ljihaad asmaau ljihaad jihooyinka waa la garanayaa shay kastaba wuxuu leeyahy lix jiho kor iyo hoos hore iyo gadaal midig iyo bidix lixdaa jiho ayuu leeyahay fawq wa taxt yamiin wa shimaal amaama wa khalf ama waraac lexdaa jiho ayuu shay kasta leeyahay marka jihaadka lexdaa ah, darafnimo lagu nasbinaya darafnimo ayaa lagu nasbinaya maadaama ay tahay mubham mubham maxaa loo leeyahay yani waa la garanaya fowq d agga sare fowq waa la garan agga sare waa la garanaya maxaa loo leeyahay waa mubham taxt waa agga hoose maxaa loo leyahy wa mubham yemiin maxaa loo leyahy wa mubham waxaa loo leeyahay meel mucayana kuma koobna meel gaar ahaaneed kuma koobna meesha aan fadhiyo waxaa ka suurtoobaysa fowq iyo taxt yemiin iyo shimaal amaam iyo waraac haddaan meesha ka tago meel kale haddaan tago sida intoo kale ka suurtoobaysa marka makaan mucayana kuma koobna soo waadix meel gaar ahaanado laleeyahy meeshun bay ka suurtoobaysaa fawq iyo taxt yemiin iyo shimaal amaam iyo waraac meel meel bay ku kooban tahay maaha meel kastay ka suurtoobaysaa soo waadix meel kastoo aad joogtid meel kastoo aad joogtid yani waxa weeyaan fi lbari wa fi lbaxri yani waxaad leedahay jihaadkaas marka jihaadkan meel gaara kuma koobna saasa waxaa loo leeyahy marka mubham dhankaa marka laga eego mubham bay noqonayaan mida kale meel kuma koobna oo fawqa marka la yidhaahdo waa iska soconaysaa iska soconaysaa meel markaasi lale intaasay ku xadidan tahay ma leh wahaa kada marka qeybtaasi waa mubhamkii asmaa lmaqaadiir waxyaalaha wa lagu qiyaasto waxyaalaha wax lagu qiyaasto ayaguna waxa weeyaan waa la nasbinaya waxyaalaha wa lagu qiyaasto wuu inoo mithaaliyey sheekhu wuxuu inoogu mithaaliyey miil iyo farsak iyo beriid ayuu inoogu mithaaliyey miilku waa afar kun oo tallaabo ayaa miilka la yidhaahdaa afar kun oo tilaabo ayaa waxaa la yihahdaa miilka farsakuna waa saddex mayl saddex mayl mar hadduu miilki miilki yahay afar kun farsakiina saddex mayl yahay marka saddex waxa lagu dhufanaya afar kun beriidkuna waxa weya waa afar farsak wey afar farsak ayuu noqonaya markaa beriidkuna marka sidaas ayay noqonayaan kuwana marka cadad ahaan waa la garanayaa cadad ahaan waa la garanaya miilki inta uu yahay oo afar kun oo tallaaba lagu sheegay farski waa la gartay waa saddex mayl ayb beriidki waa la sheegay waa afar farsak cadadku waa mucayan laakiin ayaguna meel mucayan yani marka ku xadidan yihiin ma leh meel kastaba cabirka haddii la saar waa ka surtoobaya haddaad xaggaa iyo galbeed u socoto afar kun oo tallaabo waxaa la odhanayaa mayl baad socotay baa lagu odhanayaa haddaad gadaashaada u socoto xagga yan marka koonfureed afar kun oo tallaabo waxaa lagu ohanaya waa mayl xaggaaga qorax kasoo qorax kasoo bax haddaad u socoto afar kun oo tallaabo waxaa la odhanayaa waa mayl hortaad agga ay waqooyi hadaad usocoto afar kun oo talaabo waa mayl baa la ohanaya marka meel mucayanay ku kooban tahay oo la ohanaya meesha mooyaane maylkani meel kale kama suurtoobo ma jiro meel kasta markaas marka la helo cadadkaasi mayl baa lagu sheegaya marka dhankaa marka laga eego iyadna waa mubham oo qeybtan maqaadiirtu iyo qeybtii ka horreysayba mubham baa isku yihahdaa labaduba labadu waxaa isku yihahdaa mubham qaybta saddexaad sheekhu noo sheegay waxaa weye labada hor waadix weeyaan jihaadkana waa la garanayaa waxyaalahan maqaadirtana waa la garanayaa maqaadirtu waxyaalahan markaasi cabirka loo isticmaalo cabirka loo isticmaalo weyaan nooca saddexaad waxaa weeye oo iyaguna markaasi darafnimo lagu nasbinayo darfu makaan ka mid ah waa maa kaana mushtaqan min masdari caamilihi waa darfu makaan miimi a ah weeye laakiin shardi wata ah darafkan iyo caamilkiisa ficilka ku camal falaya waa inay isku masder yihiin xagga xuruufta xagga macnaha waa inay wadaagaan ayb daraf ficilkiisii ay isku macno noqdeen oo isku xuruuf noqdeen isku masderna ay yihiin asaguna waxaa lagu nasbinayaa darafnimo in lagu nasbiyo waa qiyaas asaguna sida miaalku sheku ina siiye jalastu majlisa majliskaas waa darf makaan mimi a ah weye majliskaas waa darf makaan mimi a ah weye darafnimo in lagu nasbiyana waa qiyaas in darafnimo lagu nasbiyana waa qiyaas maxaa yeelay isaga caamilkiisu waa isku masdar oo jalasa iyo majlis juluus bay ka wada yimaadeen jalasa iyo majlis waxay ka wada yimaadeen juluus lanna masderka asal ah waxyaalaha dhammaantood ficilka iyo awsaafta waxaa asal o ay ka wada yimaadeen masderka wاmasder اaصl ayu aصlin masderka asal ah waana asal dhamaystiran sawaadix maa sida saib marka xariir u oranayo marka ficilkani wuxuu ka yimid masder buu ka yimid qowlka saxiixa ah darafkani wuxuu ka yimid miimiga masder buu ka yimid ismigan faacil ismiga mafcuul masder bay ka wada yimaadeen idan jalasa iyo majlis labaduba asalkoodu waa juluus masderkaasay ka wada yimaadeen idan majlis waa darfu makaan lagu nasbinaya shardigina waa laga hayaa oo shardigaas muxuu yahay ficilkiisii jalase ahaa waxay wadaageen xagga xurufta waa wadaageen waa isku xuruf mid kasta jiim iyo laan iyo sim uu wataa waxyaala kale waa dheeraad taduna waa dheeraad jalasad jalastu taadu waa iska dheeraad majasminkana waa dheeraad aslu xuruf way wadaagaan ko waana isku masdar oo labadaba juluus bay ka wada yimaadeen labadaba juluus ayay ka wada yimaadeen darafka noocaasoo kale ah waxaa lagu naصbinayaa waxaa banaan in markaa darfna lagu naصbiyo waxaan la oranaya ma kana mushtaqa min masdari caamili maxaa loo jeedaa mushtaq waa kii lasoo dhambashay wey min masdari caamilihi majlis waxaa ku camal falaya jalasaa ku camal falaysa oo majlis waxaa nasbinaya jalasaa nasbinaysa jalastu majlisa majliskaas waxaa nasbinaya jalasa marka majlis caamilkiisu waa kee waa jalasa sax idan jalasa iyo majlis waxaa laga wada kan laga soo wada dhambashay julus baa laga soo wada dhambashay marka shekh muxuu ku yihi ma kaana mushtaqan min masderi caamilihi darafka laga soo dhambashay caamilkiisa masderkiisa caamilkiisa soo jelisa ma ahayn masderkiisuna waa kee waa juluus marka masderka darafka asaga iyo caamilkiisu ay masderka wadaageen asaguna darafnimo in lagu nasbiyaa banaan waxaad oranaysaa dakaltu madkhala muxamedin madkhala xagee ka wada yimaadeen dakhala iyo madkhl dukuul bay ka wada yimaadeen qacada maqcad maqcada qacadtu maqcada waad nasbinaysaa maxaad ku nasbinaysaa lanna caamilki waxay wadaageen masderkiiyo qucuud bay ka wada yimaadeen wahaakada akaltu makala ohanaysaa makala waa mesh wax laga cunayay wahaakada mar haddii ay wadaagaan darf makaankii iyo ficilkii masderka hadday wadaagaan darf makaankaas waxaa lagu nasbinayaa darf makaannimo ayaa lagu nasbinaya waana qiyaas in lagu nasbiyo wuxuu sheekhu raximah اllah wa ama asmaaء makaan asmaa makaankii falaa yunsabu la nasrin mayo minha min asmaaء makan xaalu ka mid yahay cala darfiya darfnimo lagu nasbin mayo ila ثalaaثaةu anwaacin saddex nooc mooyaan alawalu kan hore waxa weye almubhamu ka asmaaء اjihaati oo kale weye asmaaء jihaadki ah siti lixda ahayd wahiya iyaduna fowqa weeyaan wa taxta wey wayamiina wey washimaala wey amaama wakhalfa wama ashbaha iyo wixii shabahaa wthaani ka labaad asmaaء maqaadiir wey kalmiili wاlfarsakh wاlbariid naxw sirtu waan socday sirtu waan socday miilan miil baan socday wthaaliثu ka saddexaad maa mid weeye kaana ahaadee mushtaqan ma darf wey kaana ahaadee mushtaqan mid laga soo dhambasho laga soo jeexay min masderi caamilihi asaga caamilkiisa masderkiisa naxwu jalastu majlisa zaydin majliskaas wey shaahidku waa la nasbiyey maxaa lagu nasbiyey darafnimo ayaa lagu nasbiyey waana qiyaas qaala allahu tacaala waana kuna naqcudu minha maqaacid alwaaw xarfu caطfin ana xarfu nasb watawkiid waxa weeyaan ana yad waxay noqonaysaa an iyo na naada marka waa ismigii wey kunaa waa kaana ismigeedii naqcudu waa ficil mudaari faacilku waa damiiro naxnu wey minha jaariya majru naqcudu baa lagu tacalujinaya maqaacida waa darafnimu ku nasbisan yahay lisamcina waxay sife ka tahay maqaaciday sife ka tahay marka jumlada kunaa naqcudu naqcudu jumladaasi waxay khabar u tahay kunaa kaanada ayay khabar u tahay kaana iyo ismigeed khabarkeedu waxa ka dambeeya dhammaanna waxay khabar u yihiin anna ayay khabar u yihiin shaahidku waxaa weyaan maqaacido wey maqaacida waa jamcu maqcad maqcad waa mufrad maqaacidana waa jamci marka darafkaasi darafnimo waxaa loogu nasbiyey ficilkiisii oo qacado ah baa waxay wadaageen masderkii ah masderkii oo ah qucuud ayay wadaageen waana isku xuruuf waana isku macne marka in la nasbiyo xaq buu marka u yeelanaya wamaa cadaa wixii ka soo haray haadihi halaa saddexdan haadihi halaa saddexdan alanwaac noocyada ah min asmaaءi اmakaani xaaluu ka mid yahay laa yajuuز ma banaana intisaabuhu in la nasbiyo calaa darfiya darfme lagu nasbiyo falaa taqulu ohan maysid jalastu albeyta gurigaan fadhiistay ohan maysid walaa salaytu masjida ohan maysid walaa qumtu ariiqa ohan mayse walaakina xukmuhu xukumkiisu an tajurahu bififi waynaad ku jirtaa wa qowluhum ay yihahdeen dakhaltu lmasjida wa sakantu lbeyta mansuubun waa la nasbiyey cala tawasuc tawasuc baa lagu nasbiyey biisqaai lkhaafid lagu tawasucayo khaafidkioo la riday halkana sheekh wuxuu inoo sheegaya raximah llahu tacaala wixii ka soo haray darf saddexdaa la shegay wixii ka soo haray mubhamkiisii iyo maqaadiirtiisii mubham iyo maqaadir baa la isku yihahdaa mubham iyo maa kaana mushtaqan min masdar caamili baa la isku yihahdaa mubhamku waa maqaadiirta iyo asmaa jahaadka mubham baa laisku yihahdaa iyo maa kaana mushtaqan min masdari caamilihi labada qaybood ayuu noqonayaa ayib intaa waxaan ahayn darfu makaan laguma nasbin karo ma banaana in lagu nasbiyo tusaalu sheekhuna siiyey jalastu lbeyta albeyta darf laguma nasbin karo saddexdii midna maahan albeyta saddexdii midna maahan albeyta jihaadkii maahan somaadix maahan lixda jiha maahan albeyta maqaadiirtii farsakhi iyo beriidkii la sheegayeyna maahan maa kaana mushtaqan min masdari caamilihiina maahan saddexda haduu noqon waayey xaq marka wuxuu u yeelanayaa in markaa darafnimo lagu in la jiro in fiil lagu jiro ayuu xaq u yeelana jalastu fi lbeyti la yidhaahdo kadalika salaytu lmasjida ma odhan karaysa almasjid in la nasbiyo saxda waxa way in la salaytu fi lmasjid maxaa yeelay almasjid maqaadiirtii maaha jihaadkiina maaha ma kaana mushtaqan min masdari caamilihiina maaha saddexda maadaama uu noqon waayey aq wuxuu u yeelanaya in markaa fiil lagu jiro salaytu fi lmasjidi in la yidhaahdo qumtu ariiqa aariiqa waxa weeyaan ma mukhtaskii yani ma jihaadkiina maahan maqaadirtiina maahan maa kaana mushtaqanna maahan marka waxay noqonaysa in fil lagu jiro haddiiba la arko iyagoo la nasbiyey oo jalastu lbeyta salaytu lmasjida qumtu ariiqa iyagoo saas hadii la arko xalku marka muxuu noqonaya xalku waxaa weye in la yidhaahdo biisqaai lkhaafidi khaafidkii ayaa markaasi la riday oo khaafidku waa keen waa fidi fi lmasjidi fi ariiqi fi beyti fidi baa la xadfay mar haddii markaasi la xadfay waa la nasbinaya marka wuxuu ku soconaya tamuruuna diyaara walam tacuuju tamuruuna diyaara walam tacuuju kalaamukum idin calaya xaraamu tamuruuna bidiyaari ba ahayd tamuruuna bidiyaari badi baa la jiray lanna ficilka mara maxaa la yaqaanaa inuu ba ku tacadiyo soo mahay mara marartu bizaydin baa la yaqaanay tamuruuna diyaara buu yihi mesh ka xadfay marka badi buu xadfay ficilkiina wuxuu ka dhigay mutacadi buu ka dhiga marka waxay u yaqaaneen baabu nasci lkhaafid eh, nasbu nasci lkhaafid bu yaqaan macnaa eh, khaafidkii marka la xadfay oo la riday ayuu markaa ismigii wuxuu noqday mansuub ayuu markaa noqday marka ficilkii ku tacadinaya xarfu jarka ayaa waxaa laga dhigay mutacadin binafsihi mid nafsi utacadinaya oo toos u gaaraya ficilkii ee eh, mafcuulkii ayaa markaa laga dhigay marka waxaa lagu nasbinayaa marka waxay noqonaya mansuuban bikowniha mafcuula bihi waxay noqonayaan mansuuban bikowniha mafcuula bihi ayay markaa noqonayaan yaa nasbinaya madarafka yaa nasbinaya waxaa nasbinaya ficilkaa nasbinaya ama waxyaalaha ficilka shabaha ayaa nasbinaya mar wuxuu nasbinayaa ficilku ama caamilku isagoo mawjuud ah ayuu nasbinaya marna wuxuu nasbinaya isagoo markaasi maxduuf ah ayuu nasbinaya wuxuu sheekhu raximah اllahu tacala wamaa cadaa wixii ka soo haray haadihi halaa saddexdan alanwaaci ee noocyada ah min asmaaءi اlmakaani xaaluu yahay laa yajuuzu ma banaana intisaabuhu in la nasbiyo cala darfiya darf meel lagu nasbiya ma banaana falaa taqulu ohan maysid jalastu lbeyta walaa salaytu اmasjida walaa qumtu ariiqa oran maysid walaakin xukmu xukumkiisu waxaa weye an tajurahu bifi fi inaad ku jirto wa qowluhum ay yidhaahdeen dakaltu اmasjida wasakantu lbeyta hadalada noocaasa mansubu waa la nasbiyey cala tawasuci tawasuc markaa in la ballaarsaday ayaa markaa lagu nasbiyey maxaa lagu tawasucay eh, bisqaadi khaafidi khaafidkii la riday fiidii markaa jaraysay baa la riday mar haddii fiidii la riday eh, ismigii ka dambeeyey toos baa loo gaarsiiyey ismigii ka dambeeyey markaa saas ayaa loo nasbiyey qaala اmualif raximah اllah baabu اlmafcuulu min ajlihi hada maxaluhu wamabxaثuh halkan wuxuu kaga waramaya sheekhu raximah اllah baabka loo yaqaano almafcuulu min ajlihi wuxuu sheekhu raximah اllah wayusama waxaa lagu magacaabaa almafcuula liajlihina waa la yihaahdaa wاlmafcuula lahuna waa la yihaahdaa wahuwa asagu alismu ismu weeye almansuubu la nasbiyo aladii ismigaasoo yudkaru la sheegayo bayaanan caddayn darteed loo sheegayo lisababi wuquuci lficili ficilka dhicitaankiisa sababkeedii caddayn la caddaynayo ayaa loo sheegayaa naxwu qaama zaydun zayd baa istaagay ijlaalan licamrin weyneyn la weyneynaya camar darteed ayuu zayd u istaagay waqasadtuka waan kuu soo qasday ibtiqaa'a macruufika wanaagaaga dalbid aan dalbaya darteed ayaan maha kugu soo qasday waxaan kusoo jirnay mafaaciishii eh, waxaa inoo dambeeyey mafcuulun fiihi oo labadi daraf ah halkan wuxuu ka waramayaa mafaaciishii kii afraad kaas waxaa waye mafcuulun min ajlihi mafcuulun liajlihina waa la yidhaahdaa mafcuulun lahuna waa la yidhaahdaa waa magacyo uu leeyahay xarafka markaa lagu tacadisiinayo ayuun markaas kala duwan liajlihi lahu min ajlihi waa isla macno weeyaan wuxuu inoogu tacriifiyey inuu yahay alsmu almansuubu aladi yudkaru bayaana lisababi wuquuci اlficli ismi marka la yidhaahdo waxaa baxaya ficil iyo xaraf labaduba mafcuulun min ajlihi ma noqdaan marka la leeyahay almansuubna waxaa baxaya almarfuucu wاlmajruur oo labadaasi mafcuulun liajlihi ma noqdaan inta dambe aladi yudkaru bayaana lisababi wuquuci اlficli waxaa ku baxaya mafaaciishii intoodii kale ayaa ku baxaya tacriifkuna culimadu waxay yidhaahdaan waa inuu noqdaa jaamic maanic waa inuu noqdaa jaamic waa inuu noqdaa oo shaygaasi dhammaantii atraaftiis o dhan waa inuu kulansanayaa maanicna waa inuu yahayoo waxyaalaha shabaha la leh ama shaygaa shabahaya waa inuu diidayaa waa inuu saaraya marka alismu almansuubu intaasi mansuubaadkii o dhan ayaa la wadaagaya alladii yudkaru bayaana lisababi wuquuci alficli intaasay ku baxayaan marka mafaaciishii waa ismi la nasbiyo waxaana loo sheegaa sababta ficilkani loo sameeyey culimadan waxay yihahdeen calaamada lagu yaqaano almafcuul min ajlihi waxa weeyaan lima facalta ayuu jawaab u noqdaa lima facalta lima facalta ayuu jawaab u noqdaa mihaaladu sheekhu ina siiyey dhammaantood markaad eegto waxay jawaab u noqon karaan lima facalta qaama zaydun qaama zaydun ijlaan licamrin su-aal hadii lagu weydiyo lagu lima qumta zayd baa istaagay lima qaama zaydun zayd muxuu istaagay jawabtu marka maxay noqonaysaa qaama zaydun ijlaala lcamri qasadtuka ibtigaaa macruufik lima qasadtanii su-aal baa lagu weydiin karaa lima qasadtanii maxaad igu soo qasatay qasadkaaga muxuu ahaa ibtigaaa macruufik marka calaamadda lagu yaqaano waxaa weeyaan lima facalta inuu jawaab u dhici karo lima facalta inuu jawaab u dhici karo marka ismi kasta oo jawaab u dhici kara lima facalta wuxuu noqonayaa mafcuulun liajlihi waa calaamad marka lagu garanayo mabniyu cala fatx laa maxala min acraab zaydun waa faacilkii ijlaalan mafcuulun liajlihi weeyaan mansuubun ijlaalan waa mafcuulun liajlihi mansuubun calaamatu nasbihi fatxatu daahiratan calaa aakhirihi licamri najaari majruurkaasi ijlaal baa lagu tacalujinaya ijlaal ayaa lagu tacalujinaya waana laga fiican yahay culimadu yidhahdeen mithaalkaas maxaa yeele qof in loo istaago lilijlaal yani ma banaana qofka jecel in loo istaago weyneyn la weyneynayana nebigu ciid daran buu u sheegay yani qofka jecel dadku inay isu taagaan falyatabawa maqcadahu min annaar naarta boosu ku lahaa ha u diyaar garoobo marka wicii daran baa kusoo arooray inuu qofku jeclaysto in loo istaago marka ijlaalan mafcuul liajlihi ayaa markaa lagu nasbiyey licamrina jaariya majruurkaas ijlaalkaas ayaa lagu tacalujinaya maadaama masder uu yahay waa lagu tacalujinaya qasadtuka waa la mid waa ficil iyo faacil iyo mafcuul taadu waa faacil kaafkan mafcuulkii wey ibtiqaa wuxuu noqonayaa mafcuulan liajlihi mansuba wacalaamatu nasbihi fatxatu daahiratu cala aakhirihi ibtigaa mudaaf macruuf mudaaf ilayhi macruuf mudaaf kaafkuna mudaafun ilayhi wa yusama waxaa lagu magacaabaa almafcuula liajlihi baa la yihahdaa walmafcuula lahuna waa la yihahdaa waa isku magacyo isku mid baa loo jeedaa wa huwa asaguna alismu ismu weeye ismigii almansuubu la nasbinayy alladii ismigaasoo yudkaru la sheegayo bayaanan caddayn darteed baa loo sheegayaa lisababi wuquuci ficili ficilka yani sababtii u dhacay cadayn la cadaynayo ayaa loo sheegaya naxuu qaama zaydu ijlaan licamrin zayd waa istaagay weynana camar u weyneynayo shaahidku waa ijlaan licamrin wey wa qasadtuka waan kuu soo qasday ibtiqaa macruufika wanaagaaga anoo dalbayo doonaya wa yushtarau waxaa la shariya ama yushtarau waxaa loo shardiya mafcuul liajlihi kownuhu masdaran inuu masder yahay waitixaadu zamaanihi zamaankiisa inuu midoobo iyo wa zamaani caamilihi caamilkiisa zamankiisa waitixaadu faacilihi maa inuu midoobo kama taqadama sidii kusoo hormartay fi lmithaaleyni labada tusaalaba ka qowlihi tacaala walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaq wa qowlihi tacaala yunfiquuna amwaalahum ibtigaaa mardaat illah halkan sheekh wuxuu inoo tilmaamaya raximah اllah shuruudda loo shardiya mafcuul liajlihi mafcuul liajlihi hadalkiis waa iska kooban yahay tacriifka haddii aad fahnta tacriifkiisa iyo shuruuddiisa yacni iyo axwaasha uu leeyahay hadalkiis saddexdaa buu kusoo khulaasoomaya tacriifkiisa shuruuddiisa axwaashiisa marka tacriifka waa soo aragnay halkan wuxuu inoogu sheegayaa shuruuddiisu halkan inoogu sheegayaa shuruuddiisu ilaa lix baa la gaarsiiyaa shardi ilaa lix shardi ayaa la gaarsiiyaa sheekhu halkan wuxuu inoogu sheegay ilaa saddex shardi ayuu inoo sheegay saddexduu inoo sheegay waxa way ko waa inuu masdari mafcuul liajlihi waa inuu masdari an yakuuna masdaran wax kale hadduu noqdo mafcuul liajlihi noqon mayo marka waa inaad ka eegtaa inuu masder noqdo arrinka labaad waa inuu caamilkiisa iyo asagu waa inay zaman ka midoobaan zamanka waynay ka midoobaan qaama zaydu ijlaal licamrin waqt اlqiyaam iyo waqt اlijlaal waa isku waqti weey markun wax weyneynaya markaasuu ayuu istaagayaa waxaa wada socda istaaggii iyo ijlaalkii baa wada socda waa isku waqti marka waa inay xagga zamanka ka midoobaan faacilkana waa inay ka midoobaan faacilkana waa inay ka midoobaan oo zayd cidda istaagaysa waa zayd cidda wax weyneyneysana waa zayd marka faacilkuna waa isku midoo labaduba zaydkaas weeye marka saddexdaa shardi ayuu sheekhu noo sheegay waxaa lagu darayaa shuruuddaas cilo waa inuu tusiyaa an yakuuna cilata limaa qablah waxaa ka horeeya cilo waa inuu yahy waa inuu cilo u yahay oo ibtiqaa macruufik waxay cilo u tahay qasadka qasadka cilo u tahay ijlaalku wuxuu cilo u yahay qiyaamka qiyaamkaasi maa sababu lqiyaam maa cilatu lqiyaam waa lilijlaal maa sababu lqasdi waa ibtiqaa macruufik marka cilo waa inuu yahay waxaa ka horeeya waxaa lagu darayaa qalbiga waa inuu ka soo fulaa qalbi waa inuu yahay wax qalbi kasoo fulaya waa inuu yahay wax jawaarixda kasoo fulaya waa inuusan ahayn waxaad ohanaysaa cabadtu llaha ragbatan warahba ilahay baan caabuday waxaan u caabuday ragba bimaa cindah warahbatan min cadaabi yani raje aan rajaynayo waxa agtiisa ku sugan oo janno ah iyo cabsi aan ka cabsanayo cadaabkiisa ayaan ilahay u caabuday ragbatan warahba labada wuxuu noqonayaa mafcuulun liajlihi buu noqonaya aلraba wاrahba qalbigay kasoo fulaan marka qalbi waa inuu yahy ijlaalku qalbigu kasoo fulaya maxaa la mida maxaba salamtuka maxabata laka waan ku salaamay maxabata laka almaxaba tasduru min alqalbi aw khawfa minka khawfan minka wahaakada marka waa inuu wa qalbi kasoo fulay waa inuu jawaarixda inu kasoo fulin waxaa lagu darayaa isaga iyo caamilkiisu waa inay isku khilaafaan lafdan wa macnan waa inay isku khilaafaan marka lixdaa shardi waa in la helaa shardiga kole waa inuu masder yahay masder waa inuu yahay masderkaasi waa inuu qalbiga kasoo fulaa oo jawaarixda waa inuusan kasoo fulin waxa ka horeeya waa inuu cilo u yahay cilo waa inu waa ka horeeya isagaa caamilkiisu waktiga waa inay wadaagaan faacilka waa inay wadaagaan faacilka waa inay wadaagaan xagga lafdiga waa inay isku khilaafsan yihiin oo qaama zaydun ijlaala licamrin qaamo iyo ijlaal isku lafdi maaha isku macnona maaha midna waa istaag midna waa weyneyn isku lafdina maahan isku macnona maaha qasadtuka ibtigaaa macruufik qasadtuka ibtigaaa macruufik yani qasada iyo ibtiqaa isku lafdina maha isku macnana maaha marka waa ina isku khilaafaan lafdiga iyo macnaha waa ina isku khilaafaan lixdaa shardi waa in la helaa sheekhu marka saddex ka mid a ah ayuu inoo sheegay xagga masder waa inuu yahay zamaankiisa iyo zamaanka caamilka waa inay wadaagaan faacilka waa inay wadaagaan qalbiga waa inuu kasoo fulaa yani waxa ka horeya waa inuu cilo u yahay lafdiga macnaha waa ina isku khilaafaan lixdaa shardi baa loo shardinaya wuxuu sheekhu raximah llah wayushtarau waxaa loo shardiyaa kownuhu masdera inuu masder yahay baa loo shardiyaa wtixaadu zamaanihi zamaankiis inuu la midoobo iyo wa caamili caamilka zamankiisa waa inay midoobaan waitixaadu faacilihima faacilkoodana waa inay ka midoobaan oo isku faacil waa inay noqdaan kama taqadama sidii kusoo hormartay fi lmithaaleyni labada tusaalaba wa qowlihi tacaala walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaq shaahidku waa khashyata imlaaq shuruudii dhammaan waa laga helay khashya waa masdar qalbigay ka soo fushay cilo waxay u tahay qatligay markaa cilo u tahay maxaa loo laynaya caruurta sabab اqatl mxuu waa khashyata imlaaq caamilku xagga waktiga isaga caamilkus way ka midoobeen oo waqt اlqatl iyo waqt اlkhashya waa isku mid faacilkuna waa isku mid oo kuwa wax laynaya cabsanaya lafdiga waa isu khilaafsan yihiinoo midna waa khashya midna waa qatli macnahana waa isu khilaafsan yihiin icraabta waxaa way laadu waa naahiyo taqtl waa ficl mudaaric majzuum bilanaahiya wa calaamat jasmi xadfu nuun wowguna waa faacilkii awlaadakum mafcuulkii mafcuulun bihi buu noqonaya awlaad mudaaf kumtuna mudaaf ileyhi khashyatan wuxuu noqonayaa mafcuulun لأجلh khشhة mضاaف iمlاqna mضاaف iليه ينfiقuna أمwاalahم ابtiغاء marضاaت الlah waa la mid ينfiquna waa فicل mdaarc oguna waa faacilkii nuuntuna waa calaamaة rafcihi amwaalahumna mafcuulkii weye amwaal mضاaf humna mضاaf ilayhi ابtiغاء mafcuula لأجlihi ابtiغاء mضاaf marضاatna mضاaf ilayhi marضاat mضاaf allahina mضاaf ilayh walaa يجuز ma banaana تahabtu sfra ma banaana asfr in la naصbiyo adoo ujeeda mafcuulu لأجlihi inuu yahay ma banaana sababt maxay tahay لcadم اتixاad زamaan zamaankii midowgiisii ayaa la waayay walaa ji'tuka waan ku imid maxabataka iyaaya jacayl aad aniga jeceshahay darteedaan kugu imid licadami itixaad alfaacili faacilkii oo aan madoobin darteed ayuusan u banaanayn bal yejibu waxaa waajibay jaruhu bilaami laam in lagu jiro taquul waxaad ohanaysaa taahabtu lisafar waji'tuka ji'tuka limaxabatika iyaaya wuxuu noo tilmaamaya sheekh raximah llah shuruuddaasi la shardiyey haddii la waayo maxaa la yeelayaa shuruuddaa haddii la waayo mafcuulun liajli la nasbin mayo xaraf baa lagu jirayaa xaraf kamida markaasi min xuruf tacliil ayaa lagu jeraya xuruuf tacliilka waxaa kamid a laam baa kamid a laam ayaa kamid a ba baa kamid a min baa kamid a kaaf baa kamid a fi baa kamid a dee shuruuddii la waayo xuruufta xuruufu tacliilka la yihaahdo ayaa lagu jeraya alba wa min kaaf wa ayaa lagu jeraya laamta ugu asalsan marka miaaluu sheekhuna siiyey shuruuddii laga waayo waxaa kamid a tahabtu safar tahabtu asafar tahaba iyo asafar tahabo waa caamilkii asafarna waa mafcuul ajligii wey mafcuul ajlihi weeyaan waxaa isu khilaafeen xagga zamanka oo taahubkuna waa wakti safarkuna waa kale idan isku wakti maaha waktiga diyaargarowgu iyo waktiga safarku isku mid maaha oo taahubka ka horeeya waktu safarka qof markuu diyaargarooba kadib ayuu safraa maadaama shardigii itixaadu zamaanka la waayey safar waxay noqonaysaa in la jaro oo laam lagu jaro taahabtu lisafar baad oranaysaa jituka maxabataka iyaaya halkana ficilka waa jituka caamilku waa jitu mafcuul liajlihina waa maxabatak maxabatak mafcuul liajlihi lagu nasbin mayo waa la jerayaa maxaa yeelay waxay isku khilaafeen faacilkii oo jituka faacilku waa qofka mutakalimka jitu maxabataka masderkaasna waa mukhaaab faacilkiisu waa mukhaaabka kaafkaas weeyaan mar hadday faacilka isku khilaafeen waxaa weeya waa la jeraya waxaa la mida ah iyadoo la waayey masdernimo sida jituka lisamni wاlcasal jituka waxaan kugu imid lisamni subag baa kugu imid iyo walcasali samnigu waa magac iska caadiah waa is mujarad ah casal waa is mujarad ah masder maaha haddaa masder uu noqon waaye waa la jerayaa lisamni walcasali ayadoo qalbiga uu kaso kasoo fulin oo qalbinimadii la waayey waa sida jituka lilqiraa'ati walkitaaba jituka waxaan kugu imid lilqiraa'ati wax akhris walkitaabati iyo qoraal alqiraa walkitaaba qalbiga kama soo fulaane xubno kale kasoo fulaan marka ayadna waa la jeraya ayadoo cilo la waayey darabtu darban darabtu darban weeyaan waa garaacay garaacitaan waa masder sax laakiin waa muakid tacliil maahan waa litaakiid caamilka lagu adkeynaya marka shuruuddii haddii la waayo waxaa lagu jarayaa xuruufu tacliil mid ka mid ah ayaa lagu jaraya wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala walaa yajuusu ma banaana taahabtu safra asafar in la nasbiyo ma banaana licadami itixaadi zamaan zamaankii oo midoobey oo la waayey waayitaanka la waayey zamaankii midowgiisii yani caamilkii iyo mafcuulajligii ayaan midoobin xagga zamanka walaa ji'tuka waan ku imid maxabataka iyaaya jacaylaad jeceshahay aniga ayaan kugu imid licadam itixaadi اfaacili wuxuusan u banaanayn waxa wey inuusan inuusan midoobin faacilkii licadam itixaadi afaacili faacilkii midowgiisoo la waayey darteed ayaa markaas aysan u banaanayn bal yejib waxaa waajibaya jaruhu bilaami laam in lagu jiro taquul waxaad odhanaysa ta'ahabtu lisafar baad ohan tahabtu waan diyaargaroobe lisafari ayib safar xaalan markaasi ku sugana wajituka waan ku imid limaxabatika iyaaya jacelshay darteed ayaan kugu imid marka mafcuul liajlihi yani in la nasbiyo walow shuruudda haba laga hele laazim maaha yani waajib maaha iyadoo shuruuddii la helay ayaa waxaa banaan in markaasi la jaro ayaa banaan oo macnaheedu waxaa waajiba ah in la nasbiyo macnuhu maha iyadoo shuruudii la helay haddana markaasi waxaa banaan in markaasi la jaro ayaa banaan axwaal buu leeyahay mafcuul liajlihi sheekhu ma sheegin axwaashaasi saddex xaaladood buu leeyahy mar wuxuu noqdaa mudaaf marna wuxuu noqdaa mujarad marna wuxuu noqdaa muxalla bial mar al buu wataa marna idaafu wataa marna labaduba waa laga dhartiraa saddexda xaaladood ayuu yeeshaa mafcuul liajlihi ayib mar waa la idaafeeya marna wuxuu noqdaa mujarad min alwa idaafa marna wuxuu noqdaa mid alwata ayuu noqdaa saddexda xaaladood ayuu markaas leeyahay marka mid kastaba saddexda xaalad midba wax ku fiican marka laakiin axwaashaas inaad ogaato baa muhim ah. wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala baabu mafcuul macah mafcuul macahu waxa weeyaan baabkiisi hada maxaluhu wa mabxahuhu wa mafcuul macahu alismu ismu weye almansuub la aladii ismigaasu yudkaru la sheegayo bacda waawan wow gadaasheeda la sheegaya wowdaas bimacnaa maca ah libayaani man waxaa loo sheegayaa libayaani man cid in la caddeeyo fucila macahu la jirkiisa la sameeyey alficlu ficilkii masbuuqna xaal lagala hormaray bijumlatin jumlo jumladaasoo fiiha ficlun uu ku sugan yahy o ismun uu ku sugan yahay ismigaasoo fiihi macna ficli uu ku sugan yahy wa xuruufuhu jaa alamiiru waljeish waljeysh wey wastawa almaa walkhashabata wey wa ana saa'iru waniila weeyaan halkan wuxuu ka waramaya sheikhu raximah اllahu tacaala mafaaciisha kii ugu dambeeyey kii ugu dambeeyey oo loo yaqaano almafcuul macah ayuu halku sheegaya waa midkii shanaad weeyaan waxaan ka soo baxnay mafcuulun bihi iyo mafcuul muطlaq mafcuulun fiihi iyo mafcuulun liajlihi mafcuulun macahu kii shanaad buu noqonaya wuxuu ugu dambeysiiyey waxaa lasku hayaa jiritaankiisa ma jira mase ma jira lasku hayaaba marka saasuu ugu dambeysiiyey mafcuulun maca hadalkiisu waa kooban yahay waa tacriifkiisa iyo markaa shuruuddiisa iyo axwaashiisa intaasuu sheekhu ka warramaya tacriifkiisa iyo shuruuddiisu waa isla meeshii wey way wada socdaan wuxuu noogu tacriifiyey alismu almansuubu aladi yudkaru bacda waawin bimacnaa maca libayaani man fucila macahu اlficlu masbuuqa bijumlati fiiha ficlu aw ismu fiihi macna alficli wa tacriifkaas ayaa shuruuddana lagala soo baxaya tacriifka laftiisa ayaa shuruuddan lagala soo baxaya marka shuruud waxay noqonaysaa shan shardi shantuna tacriifka laga soo qaadanaya ko waa inuu ismi yahay marka waa ismi waxaa baxaya ficilkii iyo xarafkii labadu way baxayaan iyo jumladii toona oo mafcuul ficilna ma noqdo jumlana ma noqdo ismigaas laftiisa waxaa shardiga ismi sariixa waa inuu yahay meeshuu leeyahay alismu ismigaasi waa inuu sariix yahay baa shardi ah sariix maa maxaa lagu saarayaa waxaa lagu saarayaa ismigaasi muawal waa inuusan ahayn xarf masder iyo ficilkii o laisku dhalaaliyey oo ismi laga soo saaray waa ahayn anta suumuu waxaa laga soo saaraa sawm sawmkaasi ismi sariixa maaha waa ismi muawala lagu ohanaya an taquumuu qiyaamkaasi waa ismi ismigaas sariix maana waa muawal muawal min esh min an wاlficil an tajlisuu juluus baa laga soo saaraya juluuskaasi waa ismi sariixa mahana waa muawal marka waxaa shardi ah yani alsmu ismigaasi waa inuu sariix yahay shardigaasa loogu daraya aladi yudkaru bacda waawin wawa in lagala hormaraa waa shardiga labaad wawa inay ka horeysaa waa shardiga labaad wowdaasi bimacnaa maca waa inay ta wowdu macaani kala duwan baa loo isticmaala luqada carbeed marka bimacnaa maca waa inay tahay bimacnaa maca waa inay tahay waa shardiga saddexaad wey shardiga afaraad jumlo waa inay ka horeysaa masbuuqa bijumlatin wowdaa jumlo waa in lagala hormaraa waa shardiga afraad weeye shardiga shanaad waxaa weeye jumladaasi ficil waa inuu ku jiraa ama ismi macno ficil iyo xuruuf ficil wata waa inuu ku jiraa shantaa shardi oo tacriifka lagala soo baxayo ayaa loo shardinayaa shantoo mithaalka kala baxaysaa jaaa alamiiru wljeysha waljeyshadaa weeye waljeysha ko yani waa ismi sariixa ismiga waa wuu wataa wljeisha wow wataa wowgaas bimacnaa maca bimacnaa maca jumla ka horeysa jumladaasi waa jumla ficliya jaaa aljeishu jaaa alamiiru jumla ficliya ka horeysa iyadoo lagala hormaray ismi macno ficli xuruf ficil watana waa sida ana saairu waniila weya ana saairu waniila waniila ismigaasi ko waa ismi sariix ah wowaa ka horeysa wowdaas bimacnaa maca weeye ayib waxaa kasii horeysa wowga jumlo ana saairu jumla ka horeysa jumladaasi ficil kuma jire waxaa ku jira ismi macna ficil wata iyo xuruuftiisa oo saair ah ana saairu bimacnaa saara ayuu la macno yahay xuruuftii saarana wuu wataa shantaa shardi marka la helo waxaa la hayaa ismafcuulun macahu waa la hayaa marka ismiga ayuu sheekhu ka waramayaa axwaal uu leeyahay waa arki doona asagaa inoo soo wada sheekhu raximah wahuwa mafcuul macahu alismu ismi weeyi ismigii almansuubu la nasbiyey aladii ismigaasoo yudkaru la sheegaya bacda waawin wow gadaasheeda la sheegaya wowdaas macnaa maca ah libayaani man waxaa loo sheegayaa cid in la caddeeyo fucila macahu la jirkiisa la sameeyey alficlu ficilka cidda ficilka lala sameeyey ayaa lagu cadaynaya masbuuqan xaal lagala hormarayo bijumlatin jumla lagala hormaraya jumladaasoo fiiha uu ku sugan yahay ficlun ficil ku sugan yahay aw ismun baa ku sugan ismigaasoo fiihi macna ficli ficil macnihiisa uu ku sugan yahay wa xuruufi iyo xuruufti ficilka naxu jaa alamiiru wاljeysha wey jaa waa ficil maadi alamiir waa faacilkii wاljeysha mafcuulu macahu wey aladii yudkaru bacda waawan bimacnaa maca libayaan inta ka dambaysa ayaa waxaa ku baxaya mafaaciishii kale alismu almansuub way la wadaagayaan laakiin aladii yudkaru bacda waawan bimacnaa maca iyo waxa ka dambeeya ayay ku baxayaan marka aljeysha wuxuu ku nisbisan yahay mafcuulu macah wastawa almaau wاlkhashabata istawa waa ficil maadi alma waa faacilkii wاlkhashabatana wuxuu ku nisbisan yahay mafcuulu macah khashabaduna waxa la yihahda waa miqyaasu yucrafu bihi qadra irtifaaci اlmaai waqta ziyaada waa miqyaas lagu aqoonsanayo waa wax lagu aqoonsanayo biyuhu inay kor usoo kaceen oo meeshii markaasi baraagahoo kale yani waxaa weeyaan meel baa waxaa la saaraya shay baa lagu calaamadinaya waxbaa lagu calaamadinaya bimacnaa biyo halka hadday soo gaaraan in baraagta laga joojiyo marka waa miqyaaskaas wey khashabadu miqyaasu yucrafu bihi qadra irtifaaci ilmaai waqti ziyaada markay soo kordhaan ayaa la ogaanaya meeshay marayaan qorigii ma soo dhaafeen mase way ka hooseeyaan marka alkhashabat mafcuul liajlihi wey wa ana ana mabtada wey saairuna waa khabarkiisi waniilanna mafcuulan macahu ayaa lagu nasbinaya wuxuu sheekhu raximah waqad yajibu nasbu nasba inuu waajibo ayaa dhacda cala lagu nasbiyo mafcuul macahu lagu nasbiyo naxwu almithaalayn alakhiirayn waa sida labada mithaalo inoo dambeeyey oo kale wa naxwu laa tanha can alqabiixi wa oo kale wey wamaata zaydun wey wa ashamsi wa tacaala wey faajmicuu amrakum wa waqad yatarajaxu nasbu nasbu inuu raajix noqdaa dhacda cala cadaf ka raajix noqdo naxwu qumtu wa zaydan waqad yatarajaxu alcadfu cadaf inuu raajix noqdaa dhacda calayhi cala anasbi naxwu almithaal alawal wanaxwu jaءa zaydu wacamru falcadfu fiihima cadf lisku cadfu zayd iyo camr iyo w fiihima ashbahuhuma wixii shabaha arjaxu ayaa raajixsan liannahu اlaslu isagaa asalkii ah halkan shekh wuxuu inoo sheegaya raximah اllahu tacaala mafcuulu macahu axwaashiisa ayuu inoo sheegaya mar haddaan fahna shuruuddiisii tacriifkiisii axwaal buu lehay mafcuulu macahu axwaashaasi waa shan xaaladood buu leeyahy shantaas maxay yihiin mar nasbihiisaa waajibaya ismigan yani waxa weya wow ka dambe in mafcuul macahu lagu nasbiya mar waajib noqonayso marna raajix bay noqonaysaa marna wowgani in laga dhigo xarfu cadaf ayaa waajibayso ismigana ismiga ka hore lagu cadfo marna cadafkaasaa raajix noqonaya marna labadu mamnuuc bay noqonayaan shanta xaalood buu leehay ismigan wowga ka dambeeya wowgan wowlmaciya in laga dhigo oo ismigana mafcuul macahu lagu nasbiyo inay waajibto iyo inay raajix noqoto iyo wowgan ina cadaf laga dhigo inay waajib noqoto oo ismiga ismiga ka hore lagu cadfo iyo in cadafka uu raajix noqdo iyo labaduba inay mamnuuc noqdaan shantaa xaaladood ayuu yeelanayaa shantii saddex ka mid a ah ayuu sheekhu inoo tilmaamay saddex ka mid a ah ayuu inoo tilmaamay saddexdaas waxaa weeyaan marka ismigani mafcuul in lagu nasbiyo ay waajibayso mafcuul in lagu nasbiyo markay waajibayso iyo marka ay raajix noqonayso iyo marka cadafku raajix noqonayo markuu cadafku waajib noqonayo inooma sheegin markii eh, labaduba ay mamnuuc noqonayaanna ma sheegin walow miaalada qaarkood laga fahmi karo miaalada qaarkood laga fahmi karo nasbuhu goormuu waajib noqonaya dawaabid bay wada leeyihiin nasbuhu wuxuu waajib noqonayaa caamilka meesha yaala meesha ficil baa yaala ama wasfi baa yaala ismi baa yaala caamilkaasi marka aysan wadaagi karaynin wowga ismiga ka horeeya ismiga ka dambeeya markaysan wadaagi karan caamilkani ismigani in la nasbiyo mafcuul macaw lagu nasbiya waajibaysa mihaaladu ina siiye waxaa weeyaan labada mithaal oo hore aan usoo aragnay oo maxay ahaayeen waxaa weeyaan wastawa almaau walkhashaba iyo ana saa'irun waniila labadaas weeye ana saa'irun waniila walkhashabata mafcuul macahu in lagu nasbiyo ayaa waajibaysa ana saa'irun waniila niilkaasi mafcuul macahu in lagu nasbiyaa waajibaysa oo maxaa waajib ka dhigay waxaa ka dhigay caamilka meesha yaalla wastawa almaa wastawa ficilkaasi alma iyo alkhashaba ma wadaagi karaan daabitku waxaa weeyaan caamilkan meesha yaala labada ismiya midna wa ka horeya midna ka dambeeya ma wadaagi karaan kama soo wada furi karaan wastawa almaawu biyihii baa ekaaday bimacnaa kor bay usoo kaceen wey walkhashabata maca alkhashaba origa maciisa lama oran karo khashabadiina kor bay usoo kacday waxaa kor usoo kacaya yacni baraagta origani meel baa la saaraya waa calaamad lagu calaamadsanayo biyahani inay kor usoo kaceen oo halkaas meel mucayan ay soo gaareen waa calaamad marka waxaa kor usoo kacaya muxuu yahay ma biyaha mise waa qoriga qorigu meel buu saaranya halkaa ma dhaafsana isagu waa calaamad lagu garanayo biyihii inay kor u soo kaceen marka waxa istiwaaga samaynaya waa biyihii khashabadu ma samaynayso idan lama oran karo wastawa alkhashabatu lama oran karo wastawa lmaa waa sax biyihii baa kor usoo kacay macnuu waa sax laakiin khashabo lama oran karo iyadu kor bay usoo kacday idan istiwaagu biyahum buu ka suurtoobayahay khashabada kama suurtoobayo waayo khashabadu meel bay taagan tahay iyado waxaa kaga sii waadixsan mithaalka dambe ana saairun niila ana saairun anu waan soconayaa waniila wamaca aniil baan soconayaa wowgaas wow almaciya weeyaan ismiga anniil in la nasbiyo ayaa waajibaysa oo lagu nasbiya mafcuulun macah maxaa yeelay saa'irku faacilkiisu waa ana waniil iyo saa'ir damiir ku asturan oo ana ah ma wadaagi karaan saair ma wadaagi karaan ama yani niil ma socdo waxaa soconaya niil maaha adun baa soconaye niil ma soconayo ana saairu anu waan soconaya waniila haddii niil markaasi la yidhaahdo caamilkiisu waa saair waxay noqonaysaa in la yidhaahdo anigu waan soconaya niilna waa soconaya niil waxaa la yidhahdaa godkan jeexan wey niil biyahan maaha niil niil biyahan lama yidhaahdo meeshan jeexan togan jeexan ayaa niil la yidhaahdaa marka togan jeexan miyuu soconaya asagu may ma soconaya asagu waa taaganya waxaa soconaya waa biyaha in godkan jeexan iyo togan la yidhaahdo niilna waxaa daliilkuugu ah markay biyuhu ku jiraan iyo markay ka maqan yihiin labadu maxaa la yidhahdaa waa niil sawaadix maaha marka waxa soconaya waa biyaha ee niil ma socdo niilku waa godkaa jeexan weya godku weligii meeshaasu taagan yahay marka sayrkan iyo socodkani aduu kaa suurtooba oo dhinac socda laakiin godkii waa taagan yahay marka sayrkan iyo socodkani adunbuu kaa soo fulayaye yani waxa way niil kama soo fulayo idan sayrkan lama wadaagi karo adiga iyo yani markaa niil ma wadaagi kartaan waxaa la mida ah saara zaydu waniila saara zaydun waniila zayd wuu socday waniila lama oran karo yani caamilkan saara ah lama wadaagi karo zayd saara zaydu waniila niil lama wadaagi karo zayd xagga socodka maxaa yeelay aniil laa yasiir man isair idan yaa soconaya zayd baa soconaya bas idan ficilka saaro ah yani kama soo wada fuli karo zayd iyo niil waa fahmi soo ma kama soo wada fuli karo maxaa yeelay asayru laa yataxaqaq minhu niil xaggiisa kama xaqiiqoobayo way niil waa taaganya sida istawa almaau wاlkhashaba khashabadu way taagantah ma soconayso waxaa marka istiwaaga samaynaya muxuu yahay waa biyahan weeye idan daabidka waxaa weeye caamilkan meesha yaala labadan ismi kan ka horey wowga ka ka dambeya haddaysan mar wadaagi karaynin waxaa la ohanaya ismiga wow ka dambeeya mafcuulan macahu in lagu nasbiyaa waajib ah sirtu walmasjida la mid a ah, sirtu walmasjida ama sirtu waariiqa sirtu waan socday waariiqa ariiqa macaysaan socday ariiqaas marka waxaa waajib in lagu nasbiya maxay mafcuulu maca limaada lianna ficilkan saara ah dariiq kama soo furi karo limaada lianna ariiqa laa yasiir dariiq miyuu socdaa waa maya man isaacir yaa soconaya adaa soconaya sirtu anaa socday dariiqu halkaas taaganya isagu lakin cidda soconaya waa adiga sirtu wاlmasjida sirtu wاniila laakin sirtu wa muxamed waa sax sirtu waan socday wa muxamedna waan socday maxamed sayr waa ka suurtoobaya marka masalada koowaad waxaa weeye oo nasbuhu uu waajibayo caamilkan meesha yaala labadan ismi wow ka hore ka dambeya hadaysan wadaagi karaynin oo midkood buusan ka soo furi karin ficilkan meesha yaala waxaa la ohanaya ismiga dambe mafcuul macahu in lagu nasbiya waajib noqonaysa waxaa la mida ah buu sheekhu yihi laa tanha can اlqabiixi wa ityaanahu laa tanha can qabiixi xumaan ha reebi wa ityaanahu wa maca ityaanihi adoo la imaanaya adoo xumaantii samaynaya dadka ha ka reebi wuxuu ka soo qaadanaya laa tanha can khuluqi wa taأtiya milahu caaru calayka ida facalta cadiima shaahidku waxa weye waityaanahu waxaa lagu nasbinaya mafcuul macahu in lagu nasbiyaa waajib ah maxaa yeelay laa tanha can اlqabiixi wa ityaanahu qabiixii ha reebin xumaantii ha reebin adoo markaasi la imaanaya marka alinhaa wاlityaan laa yumkin ma kulmi karaan alityaan wاlinhaa inaad la timaad haddana aad reebto waxaa la mida maata zaydu wa طuluuca الshamsi طuluucaas mafcuul macahu in lagu nasbiya waajib ah sababtu maxay tahay لأنa طلوuع الشhamsi laa ysdr min maat طلوuع الشhamsi laa yamuut mowtka waxaa lagu sifayn karaa n markaa zayd maata zayd zayd baa dhintay wa طuluuca الشhamsi wa maca طuluuci الشhamsi ayuu dhintay bimacnaa qoraxdu markay soo baxaysay bay naftu ka baxda wa طuluuca in la nasbiya waajib ah limaada لأنa طuluuc zayd iyo طuluuc maata ma wadaagi karaan ficilkaa maata ah zayd iyo طuluuc ma wadaagi karaan kama soo wada fuli karaan maxaa yeelay de طuluuc الشhamsi mawd miyaa lagu sifayn karaa maya laakiin zayd geeri waa lagu sifayn karaa daabitku waa taas aayadda uunoo miaaliyey faajmicuu amrakum wa shurakaacakum aayaddaas ayadu waxay miaal u noqon kartaa nooca loo yaqaano mumtanicu amrayn mumtanicu amrayn bay miaal u noqon kartaa shaahidkooda sheekooda waxaa weye faajmicuu amrakum wa shurakaacakum shurakaacakum in la nasbiyo ayaa waajiba in la nasbiyo ayaa waajib ah maxaa lagu nasbinayaa mafcuulu macahu ayaa lagu nasbinaya wa siduu sheekhu wato wey sababto waxaa weeye ficilka ajmaca markuu hamze wato hamze markuu wato ajmaca waxyaalaha macaanida ah ayuu ku tacaluqa yani wuxuu ku amalfali karaa shay macno ah sida amar oo kale alamr waa shay macnawi ah marka ficilka ajmaca hamze hadduu wato wuxuu ku camalfali karaa shay macno ah laakiin shay daataa kuma camalfali karo shay daataa kuma camalfali karo marka waxaad ohanaysaa faajmicuu amrakum waxay noqonaysaa marka in loo soo qadaro ficil kale faajmicu amrakum amarkiina kulmiya wa shurakaakum maca shurakaa'ikum sida saxda waxa weye in la yidhaahdo shurakaakum waxay ku nasbisan tahay ficil baa loo soo qadarayaa oo maxaa la odhanayaa faajmicuu amrakum amarkiina kulmiya amarku waa shay macnaha soo waa shay macnaha weye markay ajmaco tahay mid markaa hamzo wadata saan sheegna waxay ku tacaluqaysaa ku camalfali kartaa shay macnaah laakiin shay daata kuma camalfali karto haddaba shurakadu waa shay daata ah shuraka waa asnaamtan ay caabudayaan waa shay daata ah waxay marka waxaa loo soo qadarayaa ficil kale oo waxaa la ohanayaa ajmaca hamzada wa hamsatulqaci waxaa la soo qadarayaa mid wadata hamsulwasli jamaca oo hamsulwasli wadata wajmacuu shurakaakum faajmicuu hamzadu waa qaطcu soo faajmicuu amrakum wajmicuu shurakaakum marka shurakada jamaca markay tahay midaan hamzo wadanin macnana way ku camalfalaysaa daata bay ku camalfalaysaa jamca markays hamz wadan waa quraan kuso aroortay fajamaca kaydahu kaydku waa hay macnaa wey kaydku waa shay macno ah waxaa la mid a ah, aladii jamaca maalan jamca maxay ku camalfashay maalan maalku waa daato marka jamca markaysan hamzada wadanin waxay ku camalfashaa shay daata iyo shay macno ah laakiin ajmaca oo hamzo wadata kuma camalfasho ilaa shay markaas macno ah mooyaane marka aayaddan oo kale maadaama ajmacada hore hamze laakiin shurakaadku kuma calfali karto idan shurakaada marka maxaa loo soo qadaraya caamir kala loo soo qadaraya oo ah jamaca oo habdulwasl loo soo qaatay wajmicuu shurakaakum baa la oranayaa marka waxay soo guda qeybtani shurakaakum waxay soo guda qeybta mumtanicu lamraynka maxaa loo jeeda mumtanicu lamrayn bimacnaa ismiga ka dambeeya in ismiga ka hore lagu cadfo oo xarfu laga dhigo ma banaana waxaan kaloo banaanayn in markaasi mafcuul lagu nasbiyana ma banaana labaduba hadday banaanaan waayeen maxaa la yeelaya marka caamil kale loo soo qadaraya caamil kale ayaa loo soo qadaraya mumtanacun amray baa taas la yihahdaa marka miaalkan wuxuu ku haboon yahay in la yihaahdo shurakaakum caamil kalaan usoo qadaraynaa mafcuul macahuna in lagu nasbiya waajib maahan in lagu cadfka ka horeeyana ma banaana marka labadu waxay noqonaysaa in laga daayo oo caamil kale loo soo qadaro mumtanacu amraynkii aan sheegeynay ayay noqonaysaa naصbuu waa intaas naصbaha waajibka daabitkiisu waa kaas weeye naصbaha raajixa ah wuxuu noogu miaaliyey sheekh qumtu wazaydan qumtu wazaydan zaydkaasi in la nabiyo waa raajix in la naصbiyo waa raajix wazaydan oo lagu naصbiyo mafcuul macahu lagu naصbiyo waxay ka raajixsan tahay in la yidhaahdo qumtu wazaydun wazaydun in la yidhaahdo baa waxaa ka raajixsan wazaydan oo maxaa raajix ka dhigay waxaa raajix ka dhigay wowa xaraf ka horeeya ee wuxuu noo damiir rafci mutaصil ah mar haddii wowga waxaa ka horeeya uu yahay damiir rafci mutasil ah wowgani in laga dhigo eh, wow baciya ayaa ka fiican oo ka xoog badan in laga dhigo markaasi owl cadaf maalik wuxuu ohanaya wa in calىa damiir rafci mutasil cadafta fafsil bidamiiri munfasil aw faasili ma wa bilaa faslin yarid yacni haddii damiir rafca mutasil hadaad wax ku cadfaysid sida mowdican oo kale intaadan ismiga macduufka keenin damiir rafca munfasila keen oo waxaa tirahda qumtu ana dheh qumtu ana ana haddii la keeni lahaa in wazaydun la cadfo sax bay noqon lahayd markaas qumtu ana wazaydun sax bay noqon lahayd oo haddii dambe rafca mutasila wax lagu cadfayo oo ismi lagu soo cadfayo intaan ismigii macduufkaa la keenin waa in la keenaa damiir rafca munfasil ah qumtu ana wa muxamed kharajtu ana wa cali ayib sumtu ana wa fulaan waa in damir rafc munfasil la keenaa haddii aan la keenin haddii aan la keenin waxaa fiican wowga wowlmaciya laga dhigo ismigana mafcuul lagu nasbiyo ayaa markaasi raajix ah. way banaanta in la yihah qumtu wazaydu waa banaanta lakin waa laga xoog badanya dacfi baa ku sugan maadaama faasilkii aan la keenin dacfi baa ku sugan marka mawdicana ah, waxaa raajixsan in la nasbiyo mafcuul lagu nasbiyo qumtu wazaydan wa maca zaydin baan istaagay daabitkan waa ka aan sheegna weeye haddii nasbihii uu waajib noqon waayo raajix u noqon waayo mumtanicu amraynna ay noqon weydo wuxuusan sheegin sheekhu cadaf waajib ah cadafku wuxuu waajib noqdaa cadafku wuxuu cagsi ku yahay nasbihii waajibka buu cagsi ku yahay yani eh, nasbihii waajibka waxaa nidhi labadan wowga ismiga ka horey ka dambeeya caamilkan ma wadaagi karaan sooma kama soo wada furi karaan xaalka noocaasa ismiga wow ka dambe in la nasbiyo ayaa markaa maxay ahayd waajib ahayd waxay waajib cadafku noqonayaa caamilkan meesha yaala laba qof ka yar maba samayn karaanba ikhtasama zaydu iyo wa camran ohan mayse maxaad ohanaysaa wa camru lianna alkhusumata laa tasduru ila min shaksayn faakar ishtaraka zaydu wa camru ikhtasama zaydu wa camru tajaadala camru wa cali marka caamilka meesha yaala haddii laba qof ka yar uusan kasoo fuli karin xaalka noocaasana ismiga u ka dambeeya in la cadfo oo ismiga ka hore lagu cadfo ayaa waajib ah bimacnaa caamilka meesha yaalla laba qof ka yar maba samayn karaanba laba qof iyo ka badan ayuunba kasoo fuli karaa xaalka noocaas wowga ismiga ka dambeeya waa la cadfay wowguna xarfu cadaf buu noqonaya ismiga ka horeeya ayaa markaasi lagu cadfaya afarta haddii la waayo cadaf baa iska raajix ah nasbihii waajibka haddii la waayo nasbihii raajixana la waayo cadafkii waajibkana la waayo mumtanacu la waayo waxaa iska raajix noqonaya cadaf cadafku cadamu taqdiir asagu waa asalkii wey intaa marka la waayo cadaf baa raajix iska noqona cadafka marka isagu daabi maleh wax daabia male intaa haddii la waayo cadaf baa raajix noqonaya wuxuu noogu mithaaliyey jaaa zaydu wacamrun jaaa zaydun wacamrun eeg hadda camarkaasi in la cadfo a raajix ah in la cadfo ayaa raajix ah muxuu raajix u noqday wuxuu raajix u noqday intii aan soo sheegnay midna maha caamilka meesha yaalla laba qof ka yar waxaa weeyaan hal qofna waa kasoo fuli karaa laba qofna waa kasoo fuli karaa oo majiigu iyo imaanshuhu hal qofna waa la ohan kara hal qof baa yimid ka badanna waa yimaadeen waa la ohan karaa idan cadafka waajibka maaha cadafka waajibka waa kee waa marka laleeyahay caamilkani cidda samayn karaysaa laba qof baa ugu yar sida ikhtasama sida tajaadala caamil laba qof ay wadaagi karaan marka caamilku ayaa ismiga dambe cadafkiisu waajib noqonaya idan camarkaas marka in la rafciyo raajix bay noqonaysa waajib ma noqonayso waajib ma noqonaysa raajix bay noqonaysaa waayo wax nasbihii waajib ka dhiga meesha ma yaalo ayib wax raajix ka dhigana ma yaalo mumtanicu amreynkina maahan rafcihii waajibkaana maaha ama cadafka waajibkaana maahan intaa wixii ka soo haray cadaf baa iska raajixa wuxuu sheekhu raximah llah waqad yajibu nasbu nas baa waajibaya hal mafcuuliyat lagu nasbiyo naxو mithaaleyn akhira sida labada mithaal oo inoo dambeeyey oo kale wanaxو laa tanha can اlqabiixi wa ityaanahu ityaankaasi waxaa lagu nasbinayaa laa tanha oo laada waa naahiye weeye tanha ficil mudaar majzuum bila naahiye wacalaama jazmihi xadfu xarfi cila wa huwa alأlif tanhaa buu ahaa faacilku waa damiir anta weye can اlqabiixina waa lagu tacalujinaya wa ityaanahu waaw lmaciya ityaana mafcuul maca waa lagu nasbinaya waana waajib wamaata zaydu wa طuluuca الshamsi maata waa ficil maadi zaydun waa faacilki طuluuca waxaa lagu nasbinaya mafcuul macahu طلوع مضاف شمس المضاف إليه وقوله تعالى فأجمعوا أمركم وفعل أمر أجمعوا وون وفاعلك أمركم مفعولك وي شركاءكم فعل بان سو قدريناه واجمعوا شركاءكم midda hore ajmaca waa hamsulqaci ta dambana waa jamaca oo loo soo qaatay waxa weyaan jamaca yajmacu jamaca yajmacu marka amar laga dhigayo jamaca yajmacu waxaa lagu darayaa jaazim lam yajmac lam yajmac markay noqoto lamtii iyo waxaa la tuurayaa xarfu daracadii xarafka ugu horey jiimka maxaa saaran sukuun baa saaran soo ma marka waxaa loo soo qaadanaya hamza loosoo qaadanaya hamzat lwasli baa loo soo qaadanaya hamswasligana waxaa la xarakaynaya aalidka xarakada saaran ayaa la waafajinaya maxaa saaran m fada saaran soo maha waa la kasrinaya marka waa la kasrinaya haddii uu fadxisan yahay iyo hadi aalidka haduu fadxisan yahay ama kasrisan yahay waa la kasrinaya hadduu damisan yahayna waa la daminaya haddaysan caarid ahayn damadu iyo kasru hadaysan caarid ahayn marka waxaad ohanaysaa faajmicuu amrakum wajmacuu shurakaakum marka jamaaca oo hamswasl lagu daray ayaa loo soo qadarayaa marka wuxuu noqonayaa shurakaacakum in markaa lagu camalsiyo mafcuulu bihi ayuu markaa u noqonaya waqad yatarajaxu nasbu nas baa raajix noqonaya cala caطfi cadaf buu ka raajix noqonaya nasbi baa raajix noqonaya o cadafi buu ka raajix noqonaya naxwi qumtu wazaydan oo kale wey wazaydan in la nasbiyo oo mafcuul macahu lagu nasbiyaa raajix ah maxay ka raajixsan tahay in la yidhaahdo waa la cadfaya oo ta'da faacilka lagu cadfaya bay ka raajixsan tahay waayo dacfi baa ku sugan waxaana la yaqaanaa haddii macطuufu calayhigi uu yahay damiir rafca mutasila haddii uu yahay ismiga lagu soo cadfayo intaan la keenin waa in damiir rafc munfasila waa in la keenaa qumtu ana wa fulan kharajtu ana wa fulan eh, dakaltu ana wa fulan damir rafca munfasilka waa in la keenaa ama faasil kale waa in la keenaa almuhim faasil waa in loo dhexaysiya damiirkan macduuf caleyhiga iyo ismigan macduufka faasil waa in loo dhexaysiiya iyadoon faasil uusan udhexaynin in damiirka mutasilkaa rafcaha mutasilkaa ismiga daahirka lagu soo cadfo dacfi baa ku sugan marka waa la oran karaa qumtu wazaydu laakin waa laga xoog badanya idan wazaydan marka waxaa raajixa in markaas lagu nasbiyo mafcuula machu waqad yatarajaxu inuu raajix noqda la arka alcadfu cadaf calayhi cala nasbi inuu rafcihii raajix noqdaa dhici karta naxw mihaal awal waa mihaalka horoo kale sida mialka wuxuu ahaa jaءa alamiiru waljeysh oo kale u ahaa wanaxwu jaa zayd wacamru jaءa zaydun wacamrun camarkaasi in la rafciyo ayaa raajix ah oo markaa zayd lagu cadfo falcadfu fiihima cadaf labadaas labadu waa kuwe wa camru iyo wاljeishu jaءa الأmiiru wاljeishu labadaas weye falcadfu fiihima cadaf la cadfayo camar iyo jeish waa wixii ka hore lagu cadfayo iyo fi ma ashbah waa wixii shabaha wixii shabaha ayaa arjaxu raajix ah liannahu aslu asagaa markaasi asalkii ah qaala اmualifu raximah اllahu taعala faslu wa ama almushabahu biاlmafcuuli bih wa ama almushabahu kii lagu shabahay bilmafcuuli bihi mafcuulu bihi lagu shabahay fanaxwu zaydu xasanu wajhahu weeye binasbi اlwajhi wejhi oo la nasbiyo wasayaأtii waa imaan doonaa hadalkiisa waxaan ka waramaya sheekhu raximah اllah mansuubaadkii waxaa ka mida markuu xagga hore sheegayey almushabahu biاlmafcuuli bih wuxuuna u jeedaa asifatu almushabahatu bismi اfaacil sifada ism faacil lagu shabahay macmuulkeeda ayuu u jeedaa almushabahu biاlmafcuuli bih sifada mushabahada isagaa inoo keeni doona marka uu ka waramayo alasmaa alcaamila camal alficli asmaada camal fasha camalka ficilka markuu ka waramayo ayuu inoo keeni doonaa sheekha hadalkeeda laakiin maadaama mansuubaadku ka waramayey ayuu halka markaa sheekhu ogu tilmaamay sifada mushabihada waxaa laga soo qaataa ficil qaasira ayaa laga soo qaataa oo markaasi mutacadi aan ahayn mar haddii laga soo qaatay ficil qaasira ficilka qaasirkan waxaa la yaqaanaa inuusan mafcuul qaadan baa la yaqaanaa maadaama iyadna laga soo qaato ficil qaasir ah waxaa gadaasheeda la nasbiyo mafcuulu bihi la oran mayo waxaa la ohanayaa mushabahun bilmafcuuli bih mafcuulu bihi baa lagu shabahay baa la ohanayaa maadaama ficilka laga soo qaatayba uu markaas ahaa ficil qaasir ama laazima mafcuul aan qaadanayn xasuna zaydun waa ficilkii fa huwa xasanun xasuna zaydun zayd baa wanaagsanaaday ficilkaasi waa laazim waa ficil qaasir ah ifadiina marka waxay noqonaysaa iyadna mar haddii ficilkeedi qaasir waa iyadna qaasir bay noqonaysa mafcuul ma qaadanayso haddaba ismiga gadaasheeda la nasbinayo la oranmayo mafcuulu bihi la oranmayo waxaa la oranayaa mushabahu bilmafcuuli bihi baa la oranaya mithaalku inoo sheegay zaydu xasanu wajhahu zaydu waa mubtade xasanu wuxuu noqonayaa khabarkiisii waa nisfa mushabaha bismi faacil ayb faacilku wuxuu noqonaya damiir mustatira huwa oo zaydka u noqonaya wجهhu marka wuxuu noqonayaa maنصuب waa la nasbiyey bkownihi mushabaha bimafcuuli bih in mafcuul bih lagu shabahayo ayaa markaasi lagu nasbiyey mafcuul bih waxaa loo oran layahay لanna e, ficilkeedii ayaa markaa asalba mafcuul aan qaadanayn mar haddii ficilkii ay ka timid mafcuul bih usan qaadanayn ayadna mafcuul bihi qaadan mayso marka waxaa la oranaya mushabahu bimafcuul bihi ayaa la oranaya ayb marka wasyأti sheekh wuxuu leeya wuu inoo imaan doonaa markuu ka waramayo asmaada camal fasha camal alficli ayuu markaa keeni doona wa arki doona in sha allah ilaa huna wallahu aclam